بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعظيمة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم <coughs> قال مالك حوير وإذا باع رجل من هدوء بي سلعة غراب هدوء بي قام عليه قامت أرابت وقامت كي عليه دشيس بمئة دينار بقل دينار للعشرة طبنك دينار وأحد عشرة كي طبن كسو قاضه ثم جاءه يماد بعد ذلك انتهى دبلت أنها قامت كي استاكت عليه دشيس بتسعين دينار وسغاشا دينار وقد فاتت السلعة ألابتنا يتكتي خير البايع بايع ولا دور قلنيا فإن حب هدو جعلاده فله قيمة فإن حب هدو جعلاده فله وحوصنا قيمة سلعته ألابتيس قيمة ديسا يوم مال قبض الله سوقات من حقيسا إلا أن تكون القيمة قيمة دون تهيمويا أكثر وتيك بلغ من الثمن اللعكت الذي لعكتاس ووجبت له واجبتي الذي لعكتاس ووجب واجبي له يساقا الذي lacagtaas oo wajaba uu waajibiye lahu isaga haaladii lacagtaasoo wajaba ugu waajibiyey lahu isaga markaa eh, bihi alaabta ugu waajibay albaycu baycu awala yowmi maalinka ugu horreeye falaa yakuunu lahu uma sugnaanaya akhara wax ka badan min daalika intaa wadaalika kaasina mi-atu diinaar waa boqol diinaar iyo casharatu danaaniira iyo toban markaas waxaa weyaan diinaar wain axaba hadduu jeclaado duriba lahu waa loo sameynaa ribxu faa-idada calaa tisciina duriba waa loogu dhufan lahu isagaa ribxu faa-iidada calaa tisciina sagaashanka ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaan alladii kii balaqa silcatu alaabtiisu ay gaadhay markaa بلغ السلعة ولا تيسو يقاد مرقى بلغ سلعته ألابتيسو يقاد من الثمن اللعقت أقلت كير من القيمة قيمة دمويانه فيخير على الدور قال في الذي كبلغ يقاد السلعة ولابتيسو وفي رأس ماله والربح وفي رأس ماله رأس مال كيسي والربح فائديسة وذلك سنوات تسعة وتسعون دينارا سوالي سواشا دينار wuxuu ka hadlayaa sheekhu raxima allahu tacaala masaladan hadduu qofku alaab soo iibiyo maalan alaabtaasna markaa baycul muraabaxa ay tahay isla marka uu yidhaaho tobankii diinaarba hal diinaar baa igu jira dee boqolkii diinaar waxay soo baxayaan markaa boqolkii diinaar waxay soo baxayaan boqol iyo markaas waxaa weyaan toban diinaar bay soo baxayaan marka oo tobankii diinaarba waa ku iyo toban diinaar laga soo qaado marka waxay soo baxayaan boqol iyo toban diinaar ayay soo baxayaan boqolku waa raasimaalkii tobankuna waa macaashkii weeyaan kadibna waxa weeyaan qofkii mushtariga uma jaaa huda damiirku wuxuu noqonayaa mushtariga qofkii mushtariga habaa xaqiiqo warkii waxa ku soo gaadhay alaabtan laga iibiyey inaana taagnin markaas waxa weeyaan boqolkee laakiin ay taagan tahay eh, eh, sagaashan diinaar boqol diinaar inana taagnayn laakiin sagaashan diinaar ay taagnayd markaa وايه الله مستعان والله لهتام مركا boqol diinaar markaas waxaa weyaan alaabta ayna taagnayn waxaa loo sheegay in markaas waxaan sagaashan diinaar ay ku taagnayn ninka marka oo baayicu laakiin uu ku khaldamayo uu iska yidhi boqol diinaar bay igu joogtaa ninkii mushtariga ahaa wuxuu ku yidhi boqol diinaar bay igu joogtaa tobankii diinaarna hal diinaar aan saartaan rabtaa ayaan rabaa marka boqol iyo toban diinaar sidaan ku helo boqolkood qaasamaalka iyo tobankoo macaashka kadibna waxaa soo gaadhay markaas waxaa weyaan in arintaasi ay xaqalad ahayde qofka mushtarigii baa loo yimid waxa lagu yidhi baayaca alaabtu sagaashan diinaar bay ku joogtay laakiin isagaa khaldanay buu yidhi alaabtiina way ka tagtay qofka mushtariga agtiisii oo cid kaluu ka iibiyey qofkii mushtariga ahaayo agtiisii maba taallo alaabtii baayican marka waxa weyaan waxaa la samaynaya waa la door galinaya wuxuu samaynaya waxaa la odhanayaa markaas haddaa laba mid soo gal inaad alaabtaada qiimadiisii qaadato oo markaas waxa weeyaan sagaashankii ah sagaashankii diinaar inaad qaadato marka marka sagaashan diinaar haddii waxa weeyaan tobankiiba hal diinaar loo saaro dee sagaal iyo sagaashan diinaar bay noqonaysaa marka sagaal iyo sagaashankaa diinaar markaas waxa weeyaan inaad saa ku qaadato taasi waa kow waa haddii qiimadu laakiin markaa meesha taallaa ayna ahayn tii ka badan markaas waxaa weeyaan lacagta lacagtii markaas waxaa weeyaan ugu waajibay markaa baycu haddii uu markaas waxa weeyaan eh, allahu mustacaan boqol iyo tobankii diinaar ee meesha yaalay markaas haddii uu jeclaado markaas waxa weeyaan in ah, sagaashankan iyo rabxiga la iskugu dhufto oo sagaaliyo sagaashanka diinaar sidaa ku qaatana iyadana markaas waxaa weyaan waa sax marka laba mid soo gal baaba dhahayaa maadaamaad marka hore qaldantay oo boqol diinaar bay gu joogtaa tiri kugu joogin oo sagaashan diinaar ay kugu joogto oo beentaa sheegtay laba mid soo gal baa la dhahayaa alaabtu iyadoo hadday taado dhib ma laho alaabta dee ama waxaa weya waa loo celin ama dee sagaaliyo sagaashankaa diinaar buu siini waa loo celin ama sagaaliyo sagaashankaa diinaar buu siini markaa way allahum salaam alayhi wa labada midun bay noqonaysaa in ama loo celiyo ama sagaal iyo sagaashan diinaar markaas waxa weeyaan la siiyo taasiyadu waa caadi markaas xagga u dhig laakiin alaabtii waa meesha ka maqan oo alaabo meesha ma taalaba wax alaayo meesha ma maalan oo alaabtii qofkii mushtariga ah ee iibsadana uu sii iibiyey arrintaasi haddii ay dhacdo markaas maxaa la samaynaya laba mid ka mid a ah baayaca lagu samaynayaa imaa inuu qaato markaas waxaa weeyaan alaabta qiimadeedii maalinkii laga qaatay markaas maalinkii laga qaatay alaabta qiimadeedu intay ahayd oo qiimadeedu maalinka maxay ahayd dee sagaal iyo sagaashan diinaar buu noqonayaa marka mithaal ahaan waayo allahum sacaan ama sagaal iyo sagaashan diinaariyee noqon leh qiimadeedu wixii ay ahaydu ha ka yaraato ha ka badnaato waxaasu markaa ilaa inay qiimadu tahay mooyaane haddii inuu markaas waxa weeye qiimadu ay tahay mooyaane tii ka badan lacagtii uu baycu ugu waajibay oo maxay ah sagaashankii diinaar dee taa marka wax ka badan markaa ma qaadanayo intiis wax ka badan ma qaadanayo yacni fiili laba mid ka mida soo gal baan ahaynaa kow imaa inaad alaabtaadii markaa qiimadii maalinkii lagaa qaato ninka mushtariga kaa qaatay qiimadeed intay ahayd waa kow taa qodobkaasi qiimadii marka haddii ka waran intii isagu ay ahayd eh, lacagteedu oo maalan sagaashankii dinaara haday ka badnayd ka waran sagaashankiinbuu qaadana wax ka badan ma qaadanayo macnaha taas waa mid qodob weeyaan qodobka labaad ee la odhanayaa wuxuu yahay haddii kale oo sidaa diiddo ooda qiimada ogolayn sagaashanka dinaar kolkooda waxaa tira boqol dinaar buu igu joogaa tobankii diinaarna hal diinaar baan saaranayaa marka boqoliyo toban diinaar sidaa aan ku hela baad tidhi boqoliyo toban boqolna kugumayna joogina sagaashan bay kugu joogtay sagaashankan aan faa'iidada kuugu dhufanno faa'iidadii maxay noqon marka tobankii bayna hal diinaar baa ku jire waa sagaal diinaar weya faa'iidadii sagaaliyo sagaashankaa diinaar marka sida ku qaado ama qiimaddu intay ahayd un qaado oo maalinkaa intay ahayd ama inay markaas waxaa weeye faa'iidadii lagu siiyo oo dee markaas sagaal iyo sagaashanka diinaar labada mid un qaado intaas weeyaan قال مالك وحور وإذا باع مرخو يبير رجل سلعة, سلعة غلاب قامت عليه كوي ساكتين مرخى بمئة دينار بقول دينار كل جوكتا للعشرة أحد للعشرة طبنكي دينار با أحد عشرة كي طبن دينار وكسوا قاضو ثم جاءه حويب القفك مشترقة ثم جاءه حويب هو مشترقة ومشترقة بعد ذلك انت كدب على مضيسو مشترقة إلى الضمير خمش لو علم إلى فانت صومه يا واي اللهم استعان ثم جاءه وحو يمد قفك مشتريا بعد ذلك انتهى دبيد وحو يمد أنها يد قامت إلى كوي استاكت على دشيس بتسعين دينار سياشن دينار وقد فاتت السلعة والابتين ويتكتي خير الضائع قفك بايع ولا دور للي فإن حبها ضوج علاضه فله وحو سغناتي إساقا قيمة مركا فله وحو سغناتي إساقا اللهم استعان قيمة السلعة ألابتي قيمة ديسا ألابتي قيمة ديدا يوم ما نقبضت لغا سوقات حق حقيسا ilaa an takuuna alqiimatu qiimadu inay tahay mooyaane akaratii ka badan min athamani lacagta alladii lacagtaasoo wajaba lahu ugu waajibay bihi isaga albaycu baycu awala yowmi maalinka ugu horreeyey oo falaa yakuunu lahu ma sugnaanayo akharu in ka badan min daalika inta wadaalikaasina bimiati diinaarin boqol diinaari oo casharatu danaaniira toban diinaar weeyaan tobanka diinaar oo inti macaashka ahayd wain axaba jeclaado duriba waa loogu dhufanayaa marka lahu isaga alqibxu faa'iidada cala tisciina sagaashankii baa loogu dhufanayaa waayaha allahuma mustacaan sagaashankaa loogu dhufanayaa markaa ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane alladii ka balaqday gaadhay silcatu alaabtiisu miya athamani lacagta xaggeeda aqalatii ka helbeel qiimati qiimada fayukhayar waa la doorgalin filadii ka balaqday gaadhay silcatu alaabtiisu iyo wa ra'si maalihi warqibxi ra'si maalkiiyo faa'iidada waaye inaan la yidhaaho alaabtaadu intay joogto qaado kow iyo raasumaalkaagii intaadii macaashkeeda lagu celiyo wadaalika macaashkuna waa dinaar dinaar weyaan sidan waxaa ka yar faahfaahsan almudawinatu lkubraa juska saddexaad safxada sida uu ku sheegay sheekhu raximahllahu tacaala ayaa ka dugan almudawinatu lkubraa kitaabkiisa layidhaaho ayaa ka dugan marka almudawinatu lkubraa hadal ka faahfaahsan oo kan ka yar cad buu ku sheegay oo wuxuu yidhi araayta إن اشتريت سلعة مرابح إن اشتريت سلعة مرابحة فأدلف فأتلفتها أو لم أتلفها ثم اطلعت ثم اطلعت على البايع أنه زاد علي أو كذب لي waxaa la weydiiye sheekha bal waxaad ka warantaabaa lagu yidhi macnaha su-aashu waxaa weeyaan alaab baan soo iibsaday muraabaxo faa'iidaa alaabtii markaan soo iibsaday waaban baabiiyo markaa ama waan sii iibiyey ama waan isticmaalay oo meel kale aan ku bixiyey marka ama maana bixin labada mid bay noqon alaabtan soo iibsaday inaan bixiyo meel kale ku bixiyo inaan ku bixin kow kadibna baayicii baan waxaan ku arkay markaa inuu lacagtii intii qiimuhu ku joogay inaan hayn oo beena inuu ii sheegay ama been ama dee udu ii been sheegay balka waran maalig wuxuu yidhi marka labaan kala qaadinaa haddii uu qofka mushtarigii alaabtii uu baabiiyey uu meel kale ku baabiiyey khiyaar wuxuu u leeyahay hadduu doono markaas ah in akhadahaa in shaaa akhadahaa bijamiici thamani wain shaa tarakahaa hadduu doono lacagtaasoo dhan buu ku qaadanay markaa oo uu iska dayno waxba dib ugu noqon maayo wuu iska daynba ziyaadada iyo waxaasoo dhan haddii doonna uu iskaga tegi oo marka siyaadada lagu siyaadiyey iyo dulmiga la dulmiyeyna ma ahaanin biladii ka yaxmilu ku xambaaraya calayhi dushiisa bi-an yu'khada in laga qaado bimaa shay lam yabic bihuuna iibin alaabtii markaa waxa weye labada ma bannaano inuu markaa alaabtii markaa saa iskaga celiyo oo markaa inuu markaas lacagtaasoo dhan ku qaato iyo in dib ugu noqdo intan zaa'idkee uu saarayna uu ka dejiyo oo dib intaa usoo celiyo labada midin buu samayn buu yidhi waa haddii uu alaabtii bixiyey alaabtii haddii ay markaas waxaa weeyaan markaa ay joogto markaa alaabtii weeyaan haddii alaabtii ay maqan tahay oo marka meesha ay ka baxdayna waa la qiimayni qiimadeedu haday tahay ra tii ka yar iyo faa'iidadii faa'iidadiina ayna nuqsaamin oona waxba ka nuqsaamin allahuma mustacaan maya cafan haddii ay markaa ra ay ka yar tahay buu markii la qiimeeyo rabxigii markaas waxa weeyaan uuna arintaas marka una ka nuqsaamin iyo in marka qiimadeedu ay ka badan tahay wixii uu ku soo iibsaday rabxigiina una siyaadin labadaa midun bay noqonaysaa markaa tii uu ku qaalan noqdan buu qaadanaya markaa hadday zaa'id noqoto iyo hadday zaa'id ayna noqoninba قال رحمه قال مالك وحنا رحمه الله تعالى وإن باع ضيبيه رجل سلعة على ضيبيه مرابحة فايدان فقال إذا قامت علي يعني وحي تاغنى بمئة دينار بقل دينار ثم جاءه ويماد بعد ذلك انت كدب ثم جاءه ويماد هو مشترقا بعد ذلك انت كدب أنها قامت أن يكون يستاكت بمئة وعشرين دينارا بقل إيا مرقى سبحان لباتن دينار خير المبتاع قفك مشترقا ولا دور قلم فإن شاهدوا دون أعطاه سين البايع بايعا qiimata silcati alaabta qiimadeeda yowma qabdiha maalin soo qaatay yowma maalin qabadaha u soo qaatay wainshaa hadduu doonana caddaa wuu siin athamana lacagta alladii thamankaasoo ibtaaca bi uu kusoo iibsaday calaa xisaabi maashay xisaabtii calaa xisaabi maa xisaabtii rabaxahu markaas waxaawy uu ku faa markaa rabaxahu macnaa uu ku faaiiday iiday baaliqan maa balaqa intuu dooniba rabxogaya iyo ha gaadhay إلا أن يكون إنه يهم ويانا ذلك أقل لك كير من الثمن العقتة الذي ثمن قو إبتاع به كسو يبسدي السلع على أبطو كسو يبسدي فليس الله مبنان مرخا أن ينقص رب السلعة منك على أبطو إسكال إنه نقصاميه من الثمن العكتة وكنصاميه الذي ثمن قاصي ابتاعه به كسيبسدي لانه قد كان وحوا رضي بذلك ارن كافير قال كن نقضي وانما جاء ويمد رب السلعه من كالابت اسكله يطلب يسوق قادنيا او فضل سياده فليس للمبتاع قفك او مصنع في هذا كان حجة وحجة على البائع قفك بايعا بأن يضع إنه كدجيه من الثمن العكتة الذي ثمن كاسو ابتاع به كسيبسدي على البرنامج warqadaha marka barnaamijku halkaan mar soo sheegnay sooma waayaha allah waa baabkay lagu xigaan ku tacriifin doonaa kolley lagu xigaa marka tanna macnaheedu waxaa weeyaan ta hore mas'alada horeen hadda soo marayna waxaa weeyaan baayicu wuxuu yidhi waxay ugu joogtaa alaabtani boqol dinaar kumana joogina sagaashan dinaar bay ku joogtay taas waa masaladaasi ahayd marka taa sagaashan dinaar ay ku joogtay marka waa la door gelino ama sagaashankii diinaar de tobankii diinaarba diinaar buu saaranayay marka sagaaliyo sagaashan diinaar bay san noqonaysaa ra-sumaalka iyo faa'iiduba ama sagaashan iyo sagaashankaa diinaar baa loo celin marka maxaa soo noqonaya qofkii mushtariga ah qolka hore waxaa laga qaaday maadaama toban macaash iyo boqolkii dinaar qaasmaalka boqol iyo baa laga qaaday soo maha marka maxaa usoo noqonaya markuu sagaal iyo sagaashan dinaar u bixiyo kow iyo toban baa usoo noqonaya soo maha kow iyo tobankaa baa dib ugu soo noqonayay oo saasaa la sameeyey ama maya markaas waxaa weyaan alaabta hadday joogto dee loo celin markaa abru markaa eh, tan laakiin waxaa weya wuxuu ku khaldamay isagaa isdhacay oo wuxuu yidhi boqol bay ugu joogtaa kadib uu dib wuxuu ka ogaaday inay boqol iyo ku joogto markaa labaatan dinar dib buu ka ogaaday taa maxaa la sameyn markaa waxaa la sameyn qofkan mubtaaca ee mushtariga ah ayaa la doorgelinayaa markaa waxaa la doorgelinayaa kow inuu qofkan baayacaa siiyo maadaamuu khaldamay alaabtan maalinku ka soo qaadanayo qiimadeedu intay ahayd inuu siiyo oo markaa maadaamuu khaldamay boqol iyo toban eh, diinaar ayay ku joogtay marka uu sii iibinayo qiimadeeda intaahd inuu dib uga celiyo waa kow haddii uu doonana maya taas waa qodob qodobka labaad uu samayn karaa waxaa weeyaan inuu siiyo lacagtii uu ku soo iibsaday isaga oo faa'iidadii ugu daraya yacni wuxuu samaynayaa lacagtii raasumaalka ahayd iyo faa'iidadii isagoo ugu xisaabinaya ayuu siinayaa markaa ama faa'iidadu intay dooniba ha gaadho ama ha yaraato markaa ma ha badnaatee ee faa'iideedu intay taagan tahan la eego ilaa inuu yahay mooyaane markaa ilaa an yakuuna dalika qiimaddu inay tahay mooyaane lacagtii uu ku soo iibsaday alaabta inay ka yar oo lacagtuu ku soo iibsaday waxay ahayd waxa weeyaan boqol iyo labaatan diinaar boqol bay ugu joogtaa buu yidhi mithaal ahaan marka boqolkii uu ku soo iibsaday wayba ka yartahayba qiimaddu maanta boqol iyo labaatankii diinaar ama boqolkii diinaar waba ka hooseysaaba qiimadii maba gaadhisanaa halkaaba maxaa la sabayn liyadana marka taana markaas waxaa weya hadday sidaa uga yar tahay markaas uma bannaano inuu ka nuqsaamiyo ninka alaabta iska leh lacagtii uu soo iibsaday faa'iido ugu daradaaya hadday lacagtiiba sii nuqsaantoy kama nuqsaantaba intii dee ma bannaano inuu yidhaaho intay maanta joogto mankaasi maadaama raasimaalkiisu maalan boqol iyo labaatan baa soo maaha waxayba taagan tahay sagaashan dhihi maayo sagaashan nimanku siini wuxuu siini boqol iyo labaatankii ha ugu darin waa sidaas uma banaana inuu ka nuqsaamiyo waatuu sheekhu leeyahay raximah allahu tacaala waayo markoodu arrinkaa raalli ku noqday markaa ninka alaabta iskalena dee ziyaadiya macaash buu ka dalbayaa markaa saa xujo uma leh in qeyb laga daayo markaa waayo maxaa qeyb laga dayn bays isagiibaaba khaldamay qofkii baayacii muxuu qeyb ka dayn واسدا ويا الله المستعان عليكم مرخا halkan laakiin damiirka thuma jaa hudani waa baayaca huwa damiirka baayaca hada loo cilnaya sallu horna mushtariga loo cilnayo qaala maalig wuxu uhi wain baaca rajulin hadduu iibiyo silcatan alaab hadduu iibiyo muraabaxatan oo faa'idaa markaa fa qaala uu yidhi qaamad calaya way igu istaagtay aniga oo waxay joogtay bimiati diinaarin boqol diinaar ayay igu joogtay markaa uma jaahu waxa u yimid bacda daalika intaa kadib annahaayadu inay ku joogtay nahayadu qaamad inay ku taagnayd bimiati wacishriina diinaaran boqol iyo labaatan diinaar khuyira almubtaacu qofka mushtariga waa la doorgelini fa shaa hadduu doono adhal baayica qofka baayica wuu siin qiimata silcati alaabta qiimadeeda yowma maalin qabadaha usoo qaatay waa kow masaladaasi baayicii baad u celinaysaa qiimadeedu maalinkii aad ka soo qaadatay intay ahayd laakiin masalada asaaskeeda fahan asaaskeeda fahan waxaa weeyaan ninbaa ku yidhi qamiisyahan waxay ugu joogaan shan kun bay ugu joogaan wuxuu u caddaatay waagii dambe mar dambanba waxa u caddaatay in lix kun ku joogeen uu khaldamay maxaa sabayn marka adigu waxaad samaynaysaa lixdan qamiis maalinkaad ka soo qaadanaysay inta qamiisqamiisyo eh, eh, aad ka soo qaadatay maalinkaad ka soo qaadanaysay qiimadday taagnaayeen intaad isku dhufato ayaa siinaysaa marka waa kow waayo wain shaa hadduu doonana caddaa wuu siinaya wain shaa hadduu doonana caddaa wuu siinayaa tamana lacagta alladii lacagtaasoo ibtaaca uu soo iibsaday bihi uu markaas waxaan kaga soo iibsaday markaa baayicu lacagtii marka hore kusoo iibsaday eeg fiilin wain shaa hadduu doono acdaa wuu siin athamana lacagtii alladii lacagtaasoo ibtaaca uu ku soo iibsaday baayicu faacilka wax soo iibsanaya hadda waa baayaca bihii alaabtana uu ku soo iibsaday calaa xisaabi maa shay xisaabtiina isagoo ku xisaaminaya rabaxa uu faa'iidayo masalan labiiyo toban diinaara marka labiiyo toban diinaar iyo boqol iyo labaatan liisku dar ile boqol boqoliyoabasanqaasaas yiri ta hore waxay ku duwan misalada hore uu ku leeyahay yawma qabadaha qiimadii ay taanay uu siinaya yaacna qiimadan baa la eegayaa takhayl Soomaaliya macaashi waxba lama eegayo ee waxaan qiimadiisu inta kaliya la eegaya waa inta kaliya hadii la markaas waxa hadii kalna waxa la fiirini lacag intay ku joogtay iyo xisaab faa'iido ka dhalanayso la xisaabiyo oo boqoliyo midna 200 ها إلا أن يكون إنه يحي يعني إلا ذلك سيقل كير من الثمن اللعقة الذي ثمن قاسه ابتاع به كسو يبتدى سلعة لابتا فليس اللهم بنانا ينقص إنه كالنقصامي رب السلعة منك لابتا إسكال إنه كالنقصامي كوحلق نقصامي وأنك بايعها رب السلعة ومفعول ويان ilaa yunaqisa ka nuqsaamo banaa an yunaqisa inuu ka nuqsaamo ma banaano eh, ayo mushtarigii waxaad fiya faacilku rabba silcati ninka eh, alaabta iska leen min athaman lacagta lacagtaasoo ibtaaca biyuu kusoo iibsaday boqol iyo labaatanka diinaar ay ku joogtay inuu ka nuqsaamiyo ma banaano لأنه قد كان وحاضي رضيك يقول هل نقضي بذلك أنقص وإنما جاءوا من رب السلعة منك أفضل إسكالي يقلب يسوى دوني الفضل الزيادية معاش فليس المبتاع قفك مشترك مرخو مبنان في هذا كان حجة وحجاء آه، فليس ومصنان للمبتاع قفك مشترك في هذا صورة حجة وحجيه على البايع بايع دشيسة بأن يضع حجة وحجوه حجوها يسمى محي بأن يضع إنه كدجيه وياه بأن يضع إنه كدجيه من الثمن اللعكة الذي ثمن قاسه ابتاع به كسو يبسدي على البرنامج برنامج معناها وحويان warqada markaas waxa weeyaan yaani waa kan niri barnaamijku waxa weeyaan waa in warqad shayga la soo moorgareeyo kadibna warqad la soo raaciyo warqadaasina ay ka hadlayso qiimihiisu intuu yahay intuu u dhigmo sida uu yahay tilmaantiisa wixii oo dhan markaa ka waran sifadii marka haddii ay ka soo bixi weydo sifadii haddii ay ka soo bixi weydo sifadii warqadda ku qornayd iyo wixii meesha ku jira hadday iskhilaafaan marka waad u celinaysaa marka khiyaar baad u leedahay marka سيدنا عبد البر وكسو نقلي رحمه الله تعالى كتاب في سال الاستذكار وكسو نقلي رحمه الله تعالى مجلد كمرقى صحابه لواتناد صفحه 200 دور ميلها تقريبا ان سعن وايه استذكار كمرقى واسده ha walibaatana ardaygu wuxuu aad uga faa'iideysan karaa istidkaarka kama faa'iideysan kara isaga tamiidka waayo isagu ma tartiibsano isku dhex yahay asaanid ahaan buu ku wadaayo masalan axaadiidta markaas waxaa weye siciid bin musayib ayuu dhinac isku marin waa markaa tartiib caadiya male laakiin saa wuxuu ku sheegayaa istidkaarka muqadimadiisa wuxuu ku sheegayaa markii tamhiidka aan qoray buu leeyahay ayaa dad badan waxay markay soo weydiiyeen oo markaas waxaa weeya iyo dalabi iyo iskugu jira wadamo badanna iga soo weydiiyeen inaan markaas waxaa weeyaan kitaabka tamhiidka a ah tartiibiyo markaasaan istidkaarka qoray buu leeyahay istidkaarkan qoray leeyahay marka tamhiidku isagu waa 26 mujallad istidkaarkuna waa 30 mujallad weeyaan nusqadan anigu hayaan ka hadlayaa marka waa sidaa dayib marka waxaa weeyaan istidkaarku waa kitaabku ku soo arooriyay ee waa kitaabku ku soo arooriyay kow iyo afartan kun iyo sideed boqol iyo shan qowl oo asar aafaarta ee aqwaasha kusoo aroriyey waa sharax kusoo aroriyay inta taqriiban Allahu musta'an waayo kow iyo afartan kun iyo sideed boqol iyo shan iyo toban taqriiban meelahaas oo qowl hada ma aha kitaabku waxa ku qoran waa waa wixii isagu aqwaasha aafaarta adillada waxyaabo masaa'ilka soo qaadanaya wax dhan isku waatirinaya sadrigta waxa la yiraahdaa al-istifkar al-jami' E, waxaa weya aljaamic liaqwaali fuqahaai amsaar baaba la yidhaahaba fuqahaa amsaar oo dhan waay isku wada keenaya gebiba allahuma salaam caleyh tlah socona markaa dhana cibaaro adka kolley una tartiibsanya e, baab albayci bayc buu baab yahay iyo iib cala albarnaamiji waaye barnaamij warqadaha wax lagu kala iibsado barnaamijkasaynu shalayba soo taabanay waa lafdi asalkiisu markaas waxa weeyaan barnaami eh, waxa weeye barnaamij ayaa la yidhaahaa markaa barnaamij oo markaa bacdan la fadxiyo miimka la kasriyo ama labadaba markaa waa la samayn waa la kasrinoo barnaamij baa la dhihi karaa labada looqo ay bannaan tahay waa lafdi asalkiisu farisi uu ahaa laakiin dib laga icraabay oo mucraba asalkana waxay u yaqaaniin markaas waxa weeyaan هيرا وحوية قانيم اصل كيسا والدفتر اما الورقه المكتوب فيه اوصاف ما في العدل من الثياب المبيعه لتشترى على تلك الصفه للضروره بيدها حينها مرقي تعريفنا يا مساله سيده الامام الدردير وكله fi sharxi lkabiir uu ku sheegay waxay yidhaaheen mas'aladan markii la tacriifinayo waa daftarka ama buugga lagu qoro bay yidhaahaan shaygan cidliga macnaha waa shaygani intuu dhigmo iyo in lagu qoro iyo tilmaantiisa tilmaamahaasoo dharka meeshan ku jira in markaa tilmaamaha lagu iibsado oo warqadaa tilmaantiisa iyo qaabkiisoo dhan lagu soo qoro kadibna qofku tildaruur ahaanna sidaa loo sameeyo daruur ahaanta waxay ka wadaan shaygan in la fudo ayaan habboonayn haddii la fudo inuu wax noqdaa suuragala oo hadhow ay soobto in laba iibsan waayo oo ceeb ay ku keentaa suuragala markaa haddaba maadaamo in la furo ayna markaa suuragal ahayn isagii in la eegana suuragal ayna ahayn haddii isagiiba in la eego suuragal ay tahay ma banaano laakiin isagii in la eego mar haddayna suuragal ahayn waxaa la samaynaya warqadaasa laga kaaftoomaya haddii marka adiga sifadii warqadan ku qornayd iyo wixii meesha ku jiray ay iskhilaafaan markaa dee waxaa weeyaan eedda adigu malihidi qofkii warqadan ku soo qora eedda iskale markaa barnaamijku marka saasuu noqonayaa وايه اللهم السلام عليه الصلاه استدلت وحكلوا العلم الدسوقي وحير مرق كان للمساله ولما في حل ها وحير لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البايع من تلويثه ومؤنة شدة وإن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية بيد وحيري وحن إن لفره in waxa la furo markaas oo markaa la isku daya in la furo waxa meeshan ku jira markii xarajkii iyo mashaqada ku jirta ee qofka baayaca soo hareereysa oo wixiisa markii la furo uu ka murugoonaya markaas iyo inuu ka wasakoobo fiirahda uu ka baqayo ama dhibaato iyo marka dambe xarxarayntiisa dhibaato iyo haddii ku celiwisraa dib ugu celi dhibaato iyo mashaqa ay ka soo gaarayso mushtarigu hadduuna raalli ku noqon oo waxa laga yaabaa intuu furo wixii intuu kala furo ayaa waxaa suuragala inuu raalli ku noqon waayo intuu ku mashquuliyo iska celiyo sooma oo iska taga sooma marka waxa suuragala buu qofkii baayica ah ahaay wuxuu iibinayay markii wixii si la kala daadaadiyay ku cilintiisa horta dhibaato badan inay ka soo gaadhaa suuragala buu yiri inuu kaba wasakhoobaa suuragala buu yiri waxyaalaha noocaas oo dhan marka si looga nabad gala buu leeyahay markaa oo arimaha noocaas oo dhan looga nabadgalo ayaa sifadii iyo tilmaantii warqadan ku qornayd ayaa waxaa la joojiyey buu yidhi booska ruqyada oo inaad shayga aragto waxa kaaga filan tilmaantiisa meesha lagugu qoray warma fahamtay mas'aladaa marka masale iyadana lamidaa jirta qofkan baayicii boqolkiiba boqol hadduu tilmaantiisa shaygan og yahay xifdisan yahayna uu ku yidhaaho furi mayna alaabtani laakiin waa alaab intaa leeg nooceeduna waa nooca quruxdeeduna waa sidaa midabkeeduna waa sidaa wixii waa sidaas walaalow ma iibsani mise waa maya adiga marka waad kaga kaaftoomi kartaa tilmaantiisan inaad markaas waxaa weeyaan aad waad kaga kaaftoomi kartaa hadhow haddii ceeb ay ka baxdo oo tilmaantii wixii ay soo maraanna khiyaaru cayba markaa yeelanaysa waxaa intaa kuu dheer qofkii markuu mas'aladan markaas sidaa kuugu sharxo masaladii markuu sidaa kuugu sharxo adigii marka laba mid baad noqon inaad ku qaata inaad ku qaadan sooma labadaa mid bay noqonaysaa markaa waayah allahuma mustacaan caleyh marka inaad furto shaygii saa darteed baycan salamka loo yaqaan inaga kutubteena khaasatan fiqiga shaaficiyada buyuucdu waa saddex bay yidhaahaan baycu mushaahadatin iyo baycu mawsuufan fi dimmati iyo baycu maa lam yarahu walaa walaa huwa mawsuufun fi dhimma bayc waa baycad aragto baycna waa baycaada arag oo mawsuufun fi dhimma oo qofku tilmaanna uu ka bixiyey kadibna tilmaantaa waxa nooca iyo tilmaanta iyo tilmaantaale isagaa isa saaray oo anaa laygu leeyahay buu yidhi maalinka iyo maalinka iyo waktiga iyo waktiga waa salamka iyo wixii la mid ahe baycna waa bayc saddexaad lamana tilmaamin mana aragtid kulli baycu majhuul iyo baycu qarad bay shaaficiye u geliyeen markaa soo fahmin halkaas ku wada xaro marka xeradaas wada galaa marka waxaan ka wadaa hadda waa nooc bayci mawsuufun fi dhima ayna dhihi jireen oo kale un weeyaan nooc kaa ku macno dhow weeyaanoo waxaa ka dhexeeya macno mid walba la tilmaamay war ma fahantay barnaamijkii yaa dhacday war haa dhahamamay madaxa lama leeyahay baa la yidhaahdee madaxa inaan meel waxaan ka garanayna madax madlaysa اللهم استعان waxay yiraahdaan qoliyahan aadaabu طالب العلم iyo aadaabu طالب العالم ka sheekeeyo qofka deedu wax marinaya muallimka iyo qofka mutaallimka fanniga culimada ka sheekaysa waxay yiraahdaan sideedaba uma fiicnaydaan qofka muallimka inuu daalibkeeda maad fahantay waxay idhahan lacalahu yastaxyi fayaquul nacamiyu iska yidhaha laga yaaba yidhaaheen inuu xishoonayaa laga yaabaa dhaalinku isagoo fahmin nacamu iska yidhaha suuragal bay yidhaaheen marka macalinku uma ficno yidhaahaan maad maad fahantay inuu yidhaaha markaa waayahe allahuma mustacaan caleyhi tukulnaa he waa inaan laydin weydiiyey idinkuna dhihi maysin waa fahnay kun jeer haddaan ku celinay waadna soo eegeysiinu haday nafta naga baxdan waadna soo eegeysiin len وين اللي ودي اللهم استعان عليه تقلان وين سعينا هذا شيخ باب البيع بيع وباب يحيى على البرنامج tilmaamaha هي warqadaha wixii ku qoran wax lagu kala iibsado arma faanteen dii waaye اللهم استعان عليه تقلان قال مالك وحول الامر امرك عندنا نغاغتيدا الامر امرك عندنا نغاغتيدا في القوم قالوا qolada oo yashtaruuna iibsanaya السلعه alaab albazza dhar iibsanaya او raqiiqa اظن الرقيقة البزة أو الرقيقة محلو نسبيه بلغ ما لديه ارتفيلية الأمر أمرك عندنا نقاكتيدا في القوم قالوا قوم يشترون إيبسانية السلعة ألاب إيبسانية البزة قر إيبسانية أو الرقيقة أضوم إيبسانية أنا محل قلنا اسميه بدل فريد وهياي جل عراك وبدل ويا فيسمعوا مغلي به سقار رجل نكو مغلي وفيقول كورين لرجل أو من ويا كمذا البز alladii dhabkaasoo ishtaraytaad ka soo iibsatay min fulaan hebelaad ka soo iibsatay qad balaqatni waxay soo gaadhay sifatuhu tilmaantiisu inay sifatuhu tilmaantiisu kadaa sidaa inay tahay wa amruhu amarkiisuna kadaa u yahay kadaa ma raacinaya hadaba laqwadan khaldin qad balaqatni waxay soo gaadhay sifatuhu sifadiisa ay soo gaadhay wa amruhu amarkiisuna wuu soo gaadhay waa faacil weeyaan waayaha allahuma mustacaan caleyhi tqullah وصفتها فاعل اه بلغت سني بلغنا وفعلك تادنا وتانيث نيدنا مفعول به ويان مقدمه واي الله المستعان ومفعول به كميلها دينو فاعلكود اي واجبك اي tahay sababtoo ah waa markuu haduu ismi iska waxa weeyaan lagu daba dhajiyo markaas waxa weeyaan haduu faacilku yahay ismi daahira mafcuulku uu yahay damiir haduu yahay de laazim waa inuu mafcuulku soo horqeeyaa waa laazim ba waaye فهل لك مرخا ما كوسقنا ذي مرخا أن أربحك إنا أن أربحك إنا مرخا سحويا كافا إذا سي في نصيبك قيبت هذا كذا وكذا إنتا ينتس فيقول الله ينعمها فيربحه مرخا وكفا فإذا سيه ويكون وهذا شريك القوم قوم كم اللو ذاقيا مكانهم يشريسا فإذا نظر إليه مرخوا يقنا رآه أرخا قبيحا صغوح واستغلاه مرخا ومرخا سحويا أرخى قبيحا صغوح واستغلاه مرخا ومرخا سحويا قال معنى قال مالك وحور ذلك أن قاس لازم ولازمية ولا خيار لو خيار وصنعني في دحديثة إذا كان مرقي يبتاع أو كيف سيبسد على برنامج صفوية المامه على برنامج معنا ورقضاء وصفة تلمام معلومة اللي يقانه وفوضها مسألة معناها وحاوية مسكوسة ضدوبه ninkii hadduu dharkii soo iibsado dharkiina waxaa weeye muuna kala furin laakiin warqada iyo tilmaanteedaasuu ku soo iibsaday waxaa dhacday markaa nin baa maqlay wuu yimid oo wuxuu ku yidhi markaa eh, wani ahow dee alaabtaas soo iibsatay inay sidaa iyo sidaa tahay ayaa la ii sheegay ma jeceshahay inaan faa'iidadeeda anigu ku siiyo fiida faa'iidadeeda inaan ku siiyo isla markaa faa'iidada markaan ku siiyo alaabta anigu aan ku hadho faa'iidadeedii adu aad ka rabtay iska qaado macaashkii alaabtan anigu rajegabiyadaba saasuu yidhi markaa wayakuunu ahaada shariikan lilqowmi kan wax iibsaday ee kula ninkan war faa'iidadeedana qaada anigana markaas igu wareeji alaabtuu noqdo qof qoladan la wadaaga oo alaabtii qoladan la wadaaga shariig buu noqonayaa markaa allahu mustacaan caleyhi tullaam arrinkaa marka faidaa nadara ilayhi waa cidliga waxa la eegaya marka oo shaygii marka haya sidaas u kala tagteen kadib ninkii waxa dhacday wuxuu arkay shaygiibuu kala furay adu iyadoon la kala furinta faa'iideedii lagu siiyey ninkii ku wareegaa kala furay wuxuuba arkay iyadoo xunba raallina kamuuna noqonin wastaklaahu ay caddahu qaaliyan wuxuu ku tiriyey markaa mid qaali ah oo u qaaliyaystay oo wallaahi faa'iidadan ka bixiya qaali bay u ahayd buu yidhi waa igu qaaliyowday buu yidhi khiyaar ma u leeyahay inuu ku noqdo ninkii yidhaaho war intii faa'iidada ku siiyey isii alaabtaana la qaado way xun tahay maya laazim bay ku tahay limaada ninkaa hore sifatin macluumatin buu ku iibsaday soo saad ma adiguna sifatin macluumatin baad ku qaadatay markaa ninka faa'iidada siinaysay bas khiyaar ma lidi markaa waa sidaa macnaheedu qaala maali wuxuu hi firqa ninkoo yaqdamu soo gelayo lahu isaga asnaafa noocyo oo miyal basi dharka ka ah? basigu asalka dhar oo dhan laba waa nooc dharka ka waa nooc dharka ka mid ah. a ah marka albazaas makumaartan ruwaada bazaas waa dhar dharku igu jira bazaas iyo cadaar iyo tamaar iyo waa waxa weeyaan xirfadahay qaban jireen baa khayaad iyo xirfadahay ay jireen baa lagu nashaynayaa marka xadaad iyo xadaa iyo howlahan oo dhan waayo allahu mustacaan wayaxduruhu marka ay soo xaadirayo wayaxduruhu ay soo xaadirayaan asugwaamu kuwii gorgortamayay wayaqra-u ku dalakrinaya calayhim dushooda barnaamijahu sifadiisa eegada dhar faraman baa usoo galay yaa u yimid nimankii marka inay ka iibsadaan rabee ku gorgortamayey kadibna sifadii uu lahaabuu ku dalaqrinaya warqadii bay soo rayaa buugii diiwaankii dhammaadii ayuu meesha soo dhigtay wayaquulu wuxuu odhanayaa markaa fii kulli cidlin nooc kasta markaa كذا وكذا في كل عدل وحن نوع الشيء معناها جوان كسته مثلا اما بورصد كسته اما بغس كسته في كل عدل بغس كسته كذا وكذا انت انت ساكنت انت ملحفه لو بسطي ما فهمتين في كل عدل بغس كسته اما مرقه سبحان ويا كرتون كسته كذا الا وحو فيلي بريا <laughs> كرتون وحلمين بالغري جيره مرقه وايه اللهم استعان عليه السلام ويقول ويقول يدا في كل عدل كرتون كستا ama bogas kasta kada wa kada inta inta soo ku sugan mid xafata oo buste waaye basriyatan oo waliba tan bustayaashi basro laga keenay basro iga yimaadeen ama hargeysa iga yimaadeen waaye wakada iyo wakada wakada inta intaaso raydatan jiljilcsan marka raydada waxaa la yiraahaa marag kasta oo markaa jilicsan ayay rayqa yidhaahaan markaa saabiriyatan oo markaa nooca dharka saabiliyada la yidhaahaa markaa saabiliyadu waa dharka markaa wuxugu markaas waxay yidhaahaan magaalo markaas waxaa weeyaan wadanka faris ka mid a ah loo nisbaynaya culimada qaarkood yidhaahaan oo magaalada saabiriya laga keenay barkoodna waxay yidhaaheen saabiriyatan oo jiljilicsan labada macno way jiraan darcuhaa dhudhunkeeda iyo dharwarkeedu kadaa wa kadaa intaa iyo intaas haa waa inuu adiga kuuraysa hadduu ku yidhaah war aad xidhata waa imisa waa imisaad xidhataa badadhka waa inteen leeg dharwarka waa inteen leeg noocee weeyaan waka wakaa markaa noociina u sheegto intaad xidhatana aad u sheegto wixii oo dhan ba ad u sheegto hawshu way dhantahay tahay dii waaya darcuhaa dhudhunkeeduna kadaa wakadaa intaa intaas weeyaan wayusami u magacaabo lahum iyagaa sanaafa noociyo oo meel baysi dharka ka mida biajnaasi noocyadiisa wayaquulu uu ku yidhaaho ishtaruu iga iibsado minii xaggayga calaa haadii sifati tilmaantan iyada fayashtaruuna alacdaana bogosyadii ay ka iibsadaan calaa maa shay wasafa uugu tilmaamay lahum iyaga uma yaftaxuunaha ay furayaan fayastakluunaha ay qaariyaysanayaan wallaahi ma waxanaa intaasoo lacaga layga siiyey wayandamuuna ay qoomoonayaan fayastakluunahaa ay qaaliyaysanayaanoo ay la qaaliyowday laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah war wuxuu qaaliyaysnayna wayandamuuna ay qoomoonayaan welibaatana bal ka waran arintaas alimaam maalig ow sheekadaa nooga sheeg maxay samaynayaan lacagtii baxday fogoosyadii way ku wareegeen way qaaliyoobeen lacagtii way ku qaaliyowday lagana qaaday maxay samaynayaan qaala maalig wuxuu yidhi daalika warkaasi laasimun waa mid laazimaya lahum iyaga waa laazim bay ku tahay arrinkaasi oo kuma noqon karaan waa idaa kaana markuu yahay muwaafiqan mid waafaqsan lilbarnaamiji sifooyinkii alladii sifadaasoo baacahum uu kaga iibiyey calayhi dushiisa walow iyagu waa qaali ha yidhaahaane laakiin tilmaantii uu kaga iibiyey hadduu shaygu leeyahay laasim bay ku tahay qaala maalig wuxuu yidhi wahaadaa kaasina al amru amarka weeyaan alladii amarkaasoo lam yazal una ka zuulin calayhi dushiisa annaasu dadku ayna ka zuulin cindanaa annaga agtayada yujiisuunahu inay bannaynayaan baynahum dhexdooda idaa kaana almataacu alaabtu markay tahay muwaafiqan mid waafaqsan lilbarnaamiji sifooyinkii walam yakun uuna ahayn mukhaalifa mid khilaafsan lahu isagaa baabu bayci alkhiyaari khiyaarkiibuu baycu khiyaarkii uu baab yahay khiyaarka culammadu waxay gaarsiiyaan sida ibnu qudaama muqniga iyo meelaha lamidka uu ku sheegay toddobay gaarsiiyaan waxayna khiyaarulmajlis baa ka mida khiyaaru shardi baa ka mida khiyaarulqabni baa ka mida khiyaaru tadliis baa ka mida khiyaaru cayb baa ka mida khiyaaru yahbutu qaala raximah اllahu tacaala baabu bayci اlkhiyaari بيع الخيار في بابيها إلى تضوي قارسيا عنمضو خيار المجلس هي خيار الشرطي هي خيار الغبني هي خيار التدليس هي خيار العيب هي خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة هي خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في قدر الثمن هذا هو خيار خي وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحور المتبايعان لولا وحكال قدنيس بالخيار الخيار بيكسو غيهين ما يا المتبايع على لبد واخ كلا غدنيس كل واحد من كسو منه لبد كمن بالخيار الخيار بو يا على صاحبي صاحب كيسا ما لم يتفرقا انت اين كلا تسجن وايه اللهم صل على طولان انت اين كلا تسجن وركه marka inta ayna kala tegintaasaa laysku khilaafsan yahay macnaheeda khiyaarkani horta waa khiyaaru majlisow intaa ayna kala tegin tolowse maxaa laga wadaa imaamu maalik wuxuu leeyahay ilaa ana almutabaayicayn huma almutasaawamaani waa intay gorgortamayaan waa inta ay gorgortamayaane intaa iga sii iyo maya ay isleeyihiin sidaasuu leeyahay isagu markaa waayo nebiga waxa ka sugan buu yidhi laa yabic bacdukum calaa bayci bacdin sidaa markaa oo wuxuu xadiidkaa wuxuu ku fasirayaa laa yasum bacdukum calaa sawmi calaa sawmi akhiihi waayahay allahuma istacaan qaarkoodna waxay ku fasiraan marka maa lam yatafarwaqa bilabdaan bay ku fasiraan sida marka shaafici iyo cabdilaahi ibni cumar iyo ibnu musayib iyo xasanulbasri iyaba ay ku tegeen waayahay marka masaladaasuu khilaaf ka taagan yahay laakiin oo waxaa laysku hayaa ma intay isweydiinayaan ee gorgortamayaanba mise waa inta ay markaas waxa weeyaan ay kolkay ay wax kala iibsadaan inta ayna kala tegina jirkooga una kala teginba sida raajixa furqada laga hadlayo waa furqatun bilabdaan bilkalaam ma aha oo inta ay markay wax kala iibsadaan wixii ay isku dhiibaan inay kala tagaan weeyaan wax laga hadlayaa markaa allahuma salaamu calayhi tkulaan xadiiska baa ka tegmeen ما لم يتفرق انتين كلا تجن الا بيع الخيار مويان بيع الخيار وحوجه الى شيخ رحمه الله تعالى الا ان يشترط احدهما الخيار على صاحبه مده مقرره الا بيع الخيار وحوجه اذا انه يراها alaabta waan ka iibiyay laakiin saddex maalmood baan iska soo hubsanayaa haddaan ku qanci waayo waan kuu soo celin bayc alkhiyaar taas u jeedaa markaa laakiin asalkeeda saddex qowl baa mas'aladaa ku jirta qola waxay yidhaaheen markaas waxaa weeyaan waxay yidhaaheen markaas sida ugu qola waxay yidhaaheen waa atakhyiir bacda tamaami alcaqdi qabla mufaaraqati almajlisi bay yidhaaheen taqdiir baa marka meesha ku jirta oo yahbutu lahum alkhiyaaru maa lam yatafaraqa ilaa an yatakhaayiraa fi lmajlisi wayakhtaara imdaa albayci فيلزم البيع بنفس التخايل ولا يدوم إلى المفارقة بيع الخيار إنه قصير إنه كفصير له وحامري وإن المدمر خاكو شرطيا لكن محاسا هو فصير له وملك ومالك باسلاسة لكن ما النبي صلى الله عليه وسلم مرخو كان لي رحمه الله تعالى في شرع صحيح مسلم مرخو كان لي وحليا مرخا صدح قول باكو جلتام قالوا وحيدا هين بليا معنيس وحاويا إلا بيعا shurida fiihi khiyaaru shardi alaaa ayaam waa si imaam maalig u ogtahay aan hadda ku fasirayna saddex maalmood iyo wixii ka yar inay shardiyaan qolana waxay yidhaaheen macnihiisu waxaa weeyaan ilaa baycan shurida fiihi an laa khiyaara lahumaa fi lmajlis inay marka hore kala iibsanayaanba ee gaba ogow khiyaar ma lihino mar haddaan kala iibsanno wax khiyaara midkeenna uma sugno inaysaa yidhaahaan labadaa qowl waa laba wuu yidhi qowlka saddexaad baa ugu saxiixsanoo odhanaya buu yidhi yacni qowlka odhanaya waa inta ay majliska joogaan oo ilaa baycal khiyaari khiyaarulmajlis weeyaan buu leeyahay isagu imaam nawowi sida kalea raajixa xadiidkana bukhaari muslim baa soo saaray qaala maalig wuxu uhi walayse maahan lihaadaa kaa cindana agtayada xadun xad xadkoo macruufun la yaqaano walaa amrun amarna ma jiro amarkoo macmuul lagu camalfalay bihi isaga fiihi amarkaa dhexdiisa markaa yacni khiyaaru shardigu xad macruufa mala markaa maxaa muxuu leeyahay yacni shaaficiyadeenna iyo culimmada qiimo ka ah waxay dhahaan saddex maalmood wax ka badan qofka uma shardigi karti bay isagu laakiin wuxuu leeyahay xad male waa intuu qofku ku soo qancayna oo sanad bay noqota buu isagu halkaas taagan yahay isagu sheekhu raximah allahu tacaala waayahay nu socono qaala waxadaanii can maalik anahu balaqahu maalik waxaa soo gaaray ana cabdallaahi bni mascuud kaana yuxadiu kii ka warrama ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala inuu yidhi ayumaa bayicayni laba kasto wax kala gata ayumaa bayicayni laba kastoo wax kala gata oo tabaayacaa wax kala iibsaday fal qawlu hadalku maa qaala albaayicu baayicu wuxuu yidhaaha weeyaan ow yataraadaani ay markaa kala noqonayaan oo yataraadaani ay kala ceshanayaanoo kana lacagtiisa oo la noqonayo kana alaabtiisa oo la noqonayo yacni hadday isqabsadaan mushtarigii iyo baayicii kaynu hadalkiisa qaadan wuxuu leeyahay waxa hadalkiisa la qaadanay qofka baayaca hadalkiisa la qaadanay alqowl qowluhu weeyaan xadiiska marka sheekhu wuxuu ku fasirayaa xadiiska Abdullah ibn Umar ina soo uu ku fasirayaa xadiiskana markaas waxa weeyaan yaacna waxa ila xadiiska mas'uud siisa waa muqaddic midaahan Abu Daawud iyo qeyrkii waxay soo saareen bi asaniidi munqadica baab idha ikhtalafa al-bay'an wal-mabi'u qa'imun labada wax kala iibsanaysa hadday iskhilaafaan alaabtiina meesha ay taallo bal baabkaasoo abdoodu baabaysaa isagu xadiidkii markuu hadlayo marka waa munqadic اللهم استعان عليه تقلا ها قال مالك وحوري في وقف باعيبية من رجل منك لكيبية سلعة غلاب calaa an astashiira inaan la soo tashado laakiin calaa shardiye an astashiira inaan la soo tashado fulaanan hebel inaan la soo tashado fain radiya hadduu qaali ku noqdo faqad jaaza albaycu baycu markaas waxaa weeyaan wuu bannaan yahay wain kariya hadduu nacana falaa bayca baynanaa bayc dhexdeenna ma yaallo fatabaayacaani calaa daalika warkaasay ku heshiiyeen uma yandamu lmushtari mushtarigii baa qabla an yastashiira albaayicu baayicintoon laba soo tashanba filaana hebel ina daalika albayca bayca isagii laazimun laazim buu yahay lahumaa labadooda calaa maa shay wasafa ay tilmaameen walaa khiyaara khiyaar looma sugnaanin lilmubtaaci qofka mushtariga oo huwa laasimun lahu warkaasi uu ku laasimayaa in axaba hadduu jeclaado alladii ka ishtarada u shardhiyay lahu isaga albaayicu baayicu an yujiizahu inuu sidaa ku banneeyo markaa yacnaa qofkii waxa weeyaan wuxuu yidhi alaabta waan kaa iibiye laakiin bishardi hebel baan la soo tashan hebel ma hadduu ku qancana waa sax hadduu nacana waxa weeyaan beyc dhexdeena ma yaallo hebelkiiba adan weli la soo tashan baa ninkii baa kugu soo noqday oo qoomanayo iga celi ku leh waa laazim baycaasi xaquma le inaad khiyaar ma leh adu waa ixsaan waad samayn kartaa iqaala la yidhaha waan gaari doonaa laakiin isagu waxaa weeyaan khiyaar ma le iska socaa dhihi kartaa haddana waxaa qabsaada qaala maali wuxuu yidhi maxanuu kaas leeday alamru amarku cindanaa naga agtayada fi rajul ninka oo yashtari silcata alaab iibsanaya min arajul nin kale kasoo iibsanaya faykhtalifaana iskhilaafayaan fi amani lacagta isukhilaafayaan fayaquul baayicu baayicuu dhahayo bictukahaa bictuka waan kaaga iibiye haa oo alaabta bicasharati ila toban dinaar baan kaaga iibiye wayaquulu u dhahayo almurtaacu qofka mushtarigiina ibtactuhaa waan ku soo iibsaday minka xaggaagan kaga iibsaday bikhamsati danaaniida shan diinaar ee shan baadi saartay inahu yuqaalu lilbaayici inahu sha'niga jiraa wuxuu yahay yuqaalu waxa lagu dhihi lilbaayici baayica in shi'ta haddaad doonto fa adhihaasi lilmushtari mushtariga bimaa qaala wuxuu yidhi oo shanta diinaar khasiidee wain shiita haddaad doontana faxlif bilaahi ilaahay ku dhaaro maa bictu inaana ku iibin silcataka alaabta maa ما بعت ها وساس ويابه ما بعت هو يدغيا ما بدعتay فاحلف فاحلف ويشيت هذا دونتنا فاحلف وكعرميد حسكم في عنت وقت ويشيت هذا دونته فاحلف كدار بالله اله ما بعت ان هذا ايبين سلعتك على الا بما قلت ما بعت ترى فاعل مياه يا يا وطلع فاعله فاعلك ما ضعت واي ها wasunta aan socon bar hadda waxaan kulahaa waxaa weyaan hawa yaraan maa bicta markaas waxaa weyaan inaada iibin silcataka alaabtaada ilaa bimaa shay qultaa tiri mooyaane fain xalafa hadduu dhaarto qiila lmushtari mushtarigaa lagu odhan ima an taahuda silcata ninkan dhaarayi oo tobanka diinaar ku dhaarayi ima an taahuda silcata alaabta inaad ku qaadato bimaa qaala wuxuu yidhi oo tobankii diinaar bimaa qaala baayicu baal wuxuu yidhi wa ima an taxlifa inaad ku dhaarata bilah ilaahay mashtarayta inaada soo iibsan ilaa bimaa qulta waxaa tiri mooyaane war laba mid soo gal inaad tobanka diinaaru baayicu sheegayu ku dhaarta inaad ku qaadato ee inaad adna ku dhaarato inaad toshan diinaar ku iibsatay fain xalafa ka noqonayaa beri'a minha beri buu ka noqonayaa markaa yani mushtarigii alaabta beri buu ka noqonayaa lacagtiisu la noqonayaa alaabtana markaa baayaca loo celinayaa wadaalika arrinkaas waxaa weeye ana kula waaxidin mid kastoo minha labada ka mida muddacin calaa saaxibihi ka kale muddaci ku yahdee ku sheeganaya mana baabu maa jaa wuxuu kuma biyaa firqibaa ribada fi deyni deynta ribada laba loo qaybiyaa ribatu lfadli iyo riba nasii'a sooma waayo allahu mustacaan بمعنى يكون لأجل على لأجل على آخر الدين فيأخذ منه فيه الربا يعني الدين تينا مرقى صحويا أما زيارات قدر الإسلام ساسو كان آه نبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع أرى إن الربا, الربا الجاهلية موضوع تحت قدمي والله المستعان وحدثني يحيى عن مالك عن أبي السنان عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن عن بصر بن سعيد عن بصر بن سعيد المدني عن عبيد وعبي آه، عن عبيد أبي صالح كيديسة مولى الصفاح كيديسة عبيد ده واي مولى الصفاح من قال الصفاح اظن في حرية أمركا آه أنه قال وحوري بعتواني من بزنر لأنه يسوناني من أهل دار النخلة من أهل دار النخلة meesha naqlo la yidhaaho ee madiine ku taala waa sida uu sheegay zarqaani fi sharxi muwaa laakiin ibnu xasmi fi lmuxalla isagu wuxuu sheegay waa mawdicun bayna makata wa daa'if meel makiya daa'if udhexaysa naqlo la yidhaha buy ilaa muddo laga gaadho markaas marka qola halkaa deganayd baan kaybiyey ilaa ajalin muddo laga gaadho uma aradtu waan doonay alkhuruuja inaan baxo ilaalkuufati kuufa meesha la yidhaahaan baxo facaraduu calaya way bandhigeen an adaca inaan ka dejiyo canhum xaggooga bacda taman lacagta barhkeed wayanquduunii ay ii qadimaan ii dadejiyaan macnaha waxay idhaaheen lacagta qiimina naga daa haddana aan ku siino fasa'altu waan weydiiyey waa dumarkan haaftada gurta say yeelaan fasa'altu saasay sameeyaan soo moogi waaya waxay ku leedahay googuradan warkaas waxaa weeye ama diracan hadda haddaad lacagta bixinayso waa boqol iyo labaatan haddaad amaahay tahayna dee markaas waxaa weeyaan waa boqol iyo konton e soddonkaan kaa dhaafay ama waa boqol iyo lixdan e aan kaa dhaafa afartanke iska keen boqolka hadda boqol iyo labaatanka hadda iska keenba واي فسألت عن ذلك أن قاسم وديس ابن ثابت فقال لا أمرك كأمر ماي أن تأكل هذا أن كان عنته ولا تأكله عدنها عنسيني وأرهب دموقتها وأرهبه وحي لم يتحي معناها وأتمنى الشيء يعلاب تضل هذا العالة بحنا السنة وإنتها هذا هذا مرقى صحويا الدحنا السنة وإنتها وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن عثمان بن حفص بن خلدة عثمان بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة ليلها وايهي اللهم استعان عليه تقلان نحجر حجر با تقريب تهذيبك كشيغيه عن شهاب الزهري وكوريه مركه عن شهاب الزهري عن صالح عبد الله بن عمر can abiihi abiib uu ka wariyay cabdulahi bni cumar ana usiila waa la weydiiyey can adqajulnin baa la weydiiyey ninkoo yakuunu lahu addaynu deyna u sugnaatay cala nin kale dushiisa dayn kule leh ilaa ajalin muddo laga gaadho fayadacuu ka dejinayo canhu xaggiisa saaxibuxaqi ninka xaqi iska lahaa wayacajiluhu laakharu ka kalna uu soo dadejinayo fakariha daalika arqaa u nacay cabdulaahi bni cumar wanahaa canhu markaas waxa weeyaan wuu diiday halkaa laba mas'alaa jirta waynu insha allahu tacaala kala saari doonaa xadiidkan iyo mid kala iska hor doona insha allah cabdullaahi ibni cumar baa waxaa la weydiiyey nin baa nin kale dayn ku leh ninkii daynta lahaabaa labadii kun ninkan ku lahaabuu shan boqol ka daayey markaasaa wuxuu ihi shan boqolna waan kaa daayey ee kun iyo shanta boqolna bishardi haddaysii muxuu halkaa isku xidhay marka soo dadejinta iyo ka dejinta haddaba mas'ale waxaa jira xadiid fi saxiixayn ku sugan bukhaari iyo muslim xadiidkaasi waa xadiidkii kacab bin maalik iyo cabdullaahi ibn abi xadradin labada nin dooday waa markii nabigu sal allahu alay wasalam leylatulqadriga uu rabay saxaabada inuu u warramo ayaa wuxuu idhi fatalaaxa rajulaani uma rufictu canii laba nin dooday oo idinka idinka mida doodoodii baan usoo baxay waan laga kor khayrna idinkaa laga yaaba waayo de haddii habeenkaa la magacaabi lahaa dadku habeenkaan bay cibaadaysan lahaynba bilmunaasaba waxaa baa arujinayaa laytuqadrigaasaan <laughs> ku xasusta haddaan ishaan hadal qaadnay maanta way misba shacban 15 maalinkan iyo habeenkan 15 bisha shacban habeenkeeda iyo maalinkeeda 15 maxaa fadli dheeraada ku soo wada xaj haddaba dad badan oo maanta soomo baan qarqay inta la waafajiyay waan ka jabiyo soonkii dhaafaan warqa sulmaada fahmin yaa يعني بشن شعبان هرت بلها كلا كما فلي بدنو كو ثانيا habeenkan shan iyo tobnaad yacni ida intasafa shacbaan suumuu leylaha waa suumu nahaariha xadiis noocaasi waxbaa jira ayaan filayaa haddaba xadiisku waa mawduuce dhagayso <laughs> waxaa meesha taalla qofku nabiga sal slam keliya waxa ka sugan bisha shacbaan soonkeeda inuu badin jiray bas intaas ka sugan ku soo arooray oo hadday doonto islaanta arku salaada xilligaa soo xaydxaydano waa aan soomi kule wax ka jira male xadiidka culimmada ka hadashay waxaa ka mid aha sheekh ibnu baas wuxuu yidhi maa anzala allaahu fii kitaabihi walaa calaa lisaani rasuulihi lifadiilati haadihi leyla buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa kuma soo dejin nabi maxamed sala allahu alay wasalam sunnadiisana kuma soo dejin هذين كان شعبان صن يتبن كذا أفضل ديرانا حديث كالصوء كالصوء أرورين وحوري إما موضوع وإما ضعيف وكذلك الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى وكذلك العلامة الشوكان ساسو شيخ وكذلك الشيخ محمد الغشيد رضع إسنا ساسو كالو شيخ warkaasi marka warjira maaha waa war baadila inaan hadda kusii leexda maanad qabida bilmunaasaba leyltu qadrigaa geliyey waaye maana xasuusan halkaas ku xasuust hadalba hadal buu kuu dhiibaabay soomaalidu dhihi jiray waaye <laughs> almuhim waa sidaase masalada marka ma jirto haddaad sidaada kale iskaga soomayso fadaaka axsan laakiin habeenka fadiiladiisa soonkuga soo rumi waa baadil waa khuraafaad bidca laa aasaasa laha min asixa weeyaan aan soconno intaa markaad ii garato waxaan rabaa inaan xadiidka wuxuu nabigu ku yidhi markuu dooday ku doodeen waxay ahayd dayn bay isku lahaayeen dayntii cabdilaahi bn abi kacab bn maalik baa dayn cabdillahi bn abdixadran ku lahaa cabdillahi bn abi xadran baa ku yidhi daynta qaybigeedaa ka cabo kacabna wuxuu ku dhaartay inaan ka daynin nabigaa soo baxay sal alla alay wuxuu yidhi min كعبه يري مرقا ايا ايا واني يري نبي و يري اني ضعي الشطر من دينك دينتا لا قيب كدافو يري مرقاسا و قد فعلت يا رسول الله كندي من عبد الله بن ابي حضره دي ما نبي و خوكو يري اذا فقدي كعو كغد هذا كغد miyayna markay iska hor imanayn ilaa halkan waxaa la yidhi qaybna aan kaa daayo bishardina inta kale iisoo deji taana nebigu sal slam wuxuu yidhi war intaa qaybtaa ka daa ama dhaqso u keenaba maadaama qayb lagaa daayey halkaa mina yaroo iska horimaatana inuu jilamaan la moodin waxay kale yihiin xadiidka cabdilaahi ibnu cumar aynu hadda dul taagannahay waa fii haadihi alxaal hadda bixiya lacagta intaana waan kaa daynaya inuu yidhaaho xadiidkaa saxiixaynka ku suganna waxaa weeyaan waa kol haddii qayb lagaa dhaafay iska bixi weeyaan macnaheedii hadda bixi ma aha ee iska bixi weeyaan waxay yidhaaheen marka haadaa hadda xadiidkaan dul joogno fi lxaali waa xaaladdu hadda ka hadlayaa waalaathaar fi lma'aal waayaha allahuma mustacaan aleyh tlam xadiidkaasi marka waa sidaa marka حديثنا حديث لا وحكو جمعوني محزم رحمه الله تعالى في المحلة كتاب في المحلة أيام مرقى صحاوية سيدة مرقى يا مرقى صدقت وحل الدين يا سيد من حجر فتح الباري وكل شيء يقي وحل الدين يا مسألة ذا أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل عفوا يا نخل دمي xadiidka kacab binu maalig iyo cabdillahi bin xamed hadii saxiixeynka ku sugan waa fil xaal hadda bixi weeyaan maadaama laga dhaafay waa kow xadiidka laakiin hadda aynu dul taagannahay waa fil ma'aal saasay kale yihiin oo idinku markaas waxaa weeyaan soo dadejiya un macnaa hadda lama taagno laakiin soo degdega weeyaa maxaa marka meeshu dibadu ay ka imanaysaa inaad qofkii wax ka dejiso dayno meesha ay soo gasho dejinta iyo ta'jiilkaas inay kulmaan baa la diidayaa markaa taasaa la diidaya intaas weyn وحدثني مالك عن زيد بن أسلم أنه قال وحوري كان الربا ربا وحد في الجاهلية وقت الجاهلية أن يكون للرجل من وصغناده على الرجل من كلا الحق حق إلى أجل مدلق قاره فإذا حل الأجل مدد مرخي قاره قال وحورنا يا تقضي ماذا يقول إيسا مرخا أن تربي من زواج زيادة yacni ma hadda adii gudaysaa oo qayb markaas waxa weeyaan kaa daayayaa mise waxaa weeyaan intaada hadha wuu isiisa adii ziyaadini ma hadda ma adii gudayo intaydin weysiin maalan mise maadaamood igala maqnaanaysa qayb baad igu soo darid ataqdiima haddaad ii gudi am turbi mise waad ii ziyaadin fain qadaa hadduu guda akhadaw ka qaadan wailaa haddii kale zaadaw ku ziyaadiy fii xaqihi wa akhara canhu fi lajali muddada dib uga dhigi قال مالك وحر والأمر أمرك المكروه حرامت الذي كان صلى اختلاف في خلاف ونقصنا عندنا أنا قلت أن يكون للرجل وإن وصقنا على الرجل كلا الدين الدين إلى أجل مدى لقاره فيضو عنه كدافية طالب قفك دين تطلبه ويعجله المطلوب وكا كان ودير اسمان ويعجله المطلوب كان مرخى مطلوب كينا مرخى سحوية وحلقة البيان وصودة الجنية وذلك كاسنا عندنا نقاكتينا وبمنزلة الذي كيم لم يؤخر الدين ودينتيس الدين ديب لقيا بعد محله انت وحلاله بيد بديد مركا ان بعد محله انت ومرقا سحويا كحلاله يد بديد ها كحلاله بي عن غريمه دينتي سي مرقا ويزيده الغريم كدينت الوليه انه زيادن ايو في حقي حقيسه قال وحرف هذا الربا والربا بعينه الربا لفته دي لا شك فيه وحشك شك لك يعني و يا شيخ رحمه الله تعالى انه قف مرقا يراه وليه هي وروحه سويسا مركا يعني وحويان daliiltaydi markaas waxaan weeyaan qayb baan kaa dhaafay laakiin hadda bishardi isii hadduu yidhaaho arrinta noocaasi waxay keenaysaa buu yidhi waa ribo waxay la mid tahay buu leeyahay qof markaa qof dayn ku leh kadibna markaas waxaa weeyaan dayntii waktigeedii markii uu gaadho ayaa wuxuu ku odhanayaa markaa qofkii markaas waxaa weyaan daynta uu ku lahaa ayuu markaa waxa weeyaan oranayaa markaas waxa waan ka hadda waan ka dhaafay waqtigane laakiin dib kuugu dhigo ii ziyaadi wasaas leeyahay bimanzilati alladhi kiibu lamid yahay yu'akhiru daynahu dayntiisa buu dhigaya bacda maxillihi intuu ka ka xalaaleeyo dabeed aan qariimihi dayntiisa kiibu daynta kula intuu ka xalaaleeyo dabeed muxuu ka xalaaleynayaa muddadii way gaadhay lagu ballamay laakiin muddadii maadaama una bixin dib uga dhigaya macnaha waxa uu ka dhaafay waa muddadii ma aha daynta lafteedii ويزيده الغريب كديبت لوغلا يهنو زيادن يا في حق حقيسا قال و خرديا او كانو حقيسا او زيادن يايو كونكيبو 500 لوغ دليا مثلا انا بقول قال و خرديا فهذا كارغبا وارغبدا بعينه ذات ربدا لفتيدي ويان لا شك في وحشك انك وصمه انا ذا يا جماعه خلافكم الجقو عليا خلاف صنق ليكرا قفك الا اماهيو فيري وحال اماهيم مثلا qofku waxaad waahinaysaa maalan waxaa weyaan toban kun waxaad tiri markaad ii keenaysa intaa ku soo daro arintaas cadayaa sheegaya inuu khilaaf u jiro ma jiro masaladaas waxaa weeyaan niman baa isku dayay inay ruqsooyin raadiyaan oo meel ay ka raadiyaan mar bal inay wax uga banaanaadaan si walba inta yidhaaheen bay soo waayeen masalada markaan baarhayeyna anigu baxsiga gaaban inta kitaaben ka fiiriya waxayaan laba boqol iyo lix kitaab baktigayga aniga gaaban baan ka hadlayaa somaada fahmin intana waxaa weeyaan calaa cashaan wada saaray marka arrintaasi waa sida kala fahmin marka adu carabku intaad wala tagto ka tirtid markaas waa sida markuu xaraam markaas qaala maalig wuxuu yidhi markaa fi rajulin ninkoo yakuunu u sugnaaday lahu isaga cala rajulin kale miatu diinaar boqol diinaar ilaa فإذا حل مرقي حل فإذا حل مرقي مدده وقتgeedu uu gaaro macna qaal wuxuu yiri lahu qaal wuxuu ku yiri lahu isaga qaal wuxuu yiri markaas waxaan weeyaan lahu bimaana markaas waxaan weeyaan mesela ninka Zayd la yiraahdo ayaa amal kule deyn marqa boqolka dinar saa kule marka Zayd baa wuxuu yiri فقال مرقى زيد وحو يري له عمر وحو كيري الذي عمر قاسو عليه الدين ودينته لو لها يعني سلعه الاب bicni iga iibi silcatan alaab yakuunu samanuha lacagteedu yahay miata dinaar boqol dinaar naqdan wa naqdiyaha bimiatin wa khamsiina ilaa ajalin boqol iyo konton dib laakiin loo dhigayo muddo ah iga iibi haadaa baycu waa iib laa yasluxaan banaanay walam yasal kamayna zuulin ahlulcilmi ahlulcilmigu yanhowna canhu inay nahayayaanhay kana waa maxay kana waxa weeyaan yacni waxa weeyaan qofkii waxaad ku yeelatay maalan toban kun baad hadda ku yeelatay tobankii kun markaad ku yeelatay unbaa waxaa dhacday markaa muddadii aad ku heshiiseen markay gaadhay unbaad u tagto waxaad ku tidhi un niyow alaab kale iga iibi alaabtaasina ay tahay markaas waxaa weeyaan taydii eh, boqol iyo markaas waxaa weeyaan konton eh, eh, waxaad iga iibisaa alaab kale alaabtaa kale waxaad iga iibisaa toban kun oo naqdiyo ah waxaad iga iibisaa markaas waxaa weeyaan isla markaa toban kun oo naqdiyo ah haddii ay hadday naqdiyo tahay hadday amaah noqotona marka 15 eh, kun waxaan bedelayaa tan salaahno salaahnu sheekhu leeyahay yaani waad u tagtay ninka waxaad ku tiriga iibi 100 dinar oo naqdiya ah. iga iibi alaabtan waa haday naqdiya too hadda aad bixinayso hadii kale oo naqdiya ayna ahayna dee waxaad iga iibisaa markaas waxaan weeyaan 100 iyo 50 markaas waxaan weeyaan la muddo laga gaaro markaa mid kamid ah bil ma banaana kaasi waa waa laftii weeyaan macnaha waayo bicligay bisilcatan alaab ah, oo yakuunu ahanaya tamana lacagteedu miata diinaarin boqol diinaar naqdan oo naqdiya bimiatin diinaarin soolka bimiati ma bimiati wa hamsiina ujeeda bimiatin wa boqol iyo konton ila ajal muddo laga gaaro war boqolkii boqol diinaar baa ku lahaa soo maaha ya alaabtan marka hadda iga iibi alaab kale oon tee ku kulahaan ahayn boqol diinaarna ay tahay qiimaheedu markay naqdiya tahay laakiin boqol iyo konton markaas waxaa weeyaan diinaar oo markaas waxaa weeyaan boqol iyo konton diinaar oo laakiin muddo ah markaa aan ka siiso waa riba lafteed weeyaan qaala maaligu wuxuu yiri weynaba ku dhahay dalika aan qabala kala aysi laanahu wiil waa kan waa calaynaya laanahu markaas waxaa weeyaan amar amar hadda waa kii diinta lagu lahaa samoogid لانه عمر وصلاه بحنا لانه مرخا قفكن عمر اي مرخا دينته لو ليه مدينكا انما يعطيه بحنا يا amana maa shay lacagtii baacahu soo eh, iibsaday bicaynihi laftiisii wayuakhiru canhu almiata aluulaa boqolkii horanbuu dib uga dhigayaa ilaa ajalin muddo laga gaadho alladii boqolkaasoo dakarahu u sheegay lahu isaga aladii cafan eh, alladii markaas waxaa weeyaan alladii kaasoo dakarahu u sheegay aakhira marqatin marka ugu dambeysay waa bisha aakhirkeed macnaa markay dhammaatay wayasdaadu calayhi hamsiina dinaarin buu ku siyaadiyey fii taakhiiri canhu eeg alaabtan markii ninkan deynta lagu lahaa marka wuxuu bixiyey keli alaabtii hore ee uu ninkan waxa weeyaa isaga lagu lahaa wixii uu soo iibsaday lacagteedii buu celiyay ninkan kow muxuu ku ziyaadiyey marka konton dinaar kontonka dinaar muxuu ugu ziyaadiyey wuxuu ugu ziyaadiyey liajli ajal muddadan darteed buu ugu ziyaadiyey waxa ribadee meesha ku jira buu leeyahay waa kontonka diinaar waaye فهذا كان مكروه وكراهي وحرام كراهي هذا سلفك وحوي استعمال جنان كحرام معناها تحريم ولا يصلح من بنانه وهو أيضا قد يشبه وحو شبهها حديث سيد بن أرقم بشبهها في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا وحي إذا حلت ديونهم دينتو وقت الملق قاروا قالوا وحي كون رجال الذي كي عليه الدين ودينت الوليهي إما أن تقضي إنا دي قدو وإما أن تربي إنا دي زيادة سمرقة دي قدو سعداد دي بلقس فينقضى هدو قدو أخذوا ويقارن يا ويلة هدي كلي زادوهم ويزيادين في حقوق الحقوق ذا وزادوهم في الأجل مدن ويزيادين وايه باب جامع ديني والحولي دينت بابكي كلمنيه iyo xawaalada xawaalada deynta iyada waa iska garanay xawaalada maxay tahay xaj xawaalo mayna ka soo hadin xawaalo marka waxay noqonaysaa marka Allahumma musta'an mesela waxa weeyaan qof aad ku leedahay kuriyaal baa ku leedahay adigana qof aad kuriyaal ku leh kii ku kuriyaal ku leedahay ku yibid wuxuu ku kiisi waxa sida hebel baan ku leeyahay kuriyaal oo loo doono xawaaladu waa intaaba marka waxaa ka muxiil iyo markaa muxtaal iyo muxaalu calayhi iyo e, daynu lilmuxiili wa daynu lilmuxtaali iyo siiqatun arkaanteedu waa intaa muxiilku waa kan wax wareejinaya waa adigan la orod ninkaa diinta u doono muxtaalkuna waa kanaad dilaysa orod doona aad leedahay muxaalu calayhiguna waa kan lagu dul wareejinayo u doono aad leedahay daynun lilmuxiili waa dayntaadu ninkaad ku leedahay wa daynun lilmuxtaal muxtaalkuna taa ku dheef la leeyahay isaga <laughs> waa kan marka diinta kuuleed wareejinaysa weeyaan waka ta ku dheef laba leeyahay ninka wax qaadanaya warigi ta galiya muqtarib waa ka waxa baahanaya ta taas ku jirto mustaciir waa ka xaareysanaya ee muxuu ah, muxtaal waa ka markaas waxa la wareejinayo diinta qaadanaya mustaajir waa ka kidaysanaya gabi waxan ta ku dheef la leeyahay ta ku dheef la leeyahay dheeftiisu isaga taas ku jirta waka sheekh fiqiga loo akhriyaa ta ku dheef la leeyahay ta ku dheef luqadiisu <laughs> yahay aan socno wuxuu yiri ها حوالك مرخو هو كاس ها اللهم صل على سيدنا من التحويل بالك الوريجن ها وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان ابو عبد الرحمن عن عن العرج عن ابي هريره عبد الرحمن هرمي سوما هنكاس عرج وهي عن العرج قال انا عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول مطلق غني انك غني ميرميرتيس ظلم ويان وظلمه وإذا أتبع مرق الرعي أحدكم مثل على مليء مثل مرقى تاجرنا فليتبع هرعه horta nin taajira haddii dayn lagu yeesho oo daynta u doonatuu ku meelmeeliyo in lawaaba khayra qofka sunnadu waxay ka dhigtaa siyadaba deeqsi moogid ya waaba khayra wuu ku meelmeelina beriigi soo noqo saa damba kaalay alxuquuqu kahiira islaam baa timid baadiyaba maxay ka yimid caashaa jabtay cali baa kufay waxanu maantao dhan kowkaagaa <laughs> uu ku qarinaya adigii adiga waxa laga yaabaa marka qofka isagu ku waxaan macna lahayn ma tiro ku wareejin arinta noocaas waa dulmi weeyaan waayo qofku waxa loo ogol yahay markaas weeyaan inuu meermeeriyo qofkii markuna wixii yahay laakiin wixii isagoo haye oo u heli kara inuu ka meermeeriyo waa arrinan banaanay weeyaan adigana dee qof wixii kuu heli kara haddii lagu raaciyo waa inaad yeesho markaa hadduuna kuu heli karin mafhuumka waxaa laga fahmayaa inuuna markaas waxa weeyaan yacni haddana qofka ku og faqri haddaad ku og tahay inaad yeelin وسيدا الله المستعان حديث البخاري بصوص صوصاري في صحيحه نصوص وصوصاري في صحيحه الله المستعان وحدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن موسى بن ميسرة الديلي بليلها الديلي annahu samica u maqlay rajulan nin buu maqlay ninkoo yas'alu weydiinaya saciid musayib weydiinaya faqaala wuxuu hi ninkii wax weydiinayay inii anuu niyahu rajul nin baan ahay abiicu bidayni dayn baan wax ku iibiyaa faqaala saciid wuxuu yidhi laa tabiic ha iibinin ilaa maa aweyta waxaad u soo hoysa mooyaane ilaa raxlika gurigaaga halkaa maad fahmaysaa macnaheed macnaheedu waxaa weeyaan dadka waxaan ka iibinayaa waxaana markaa gacanta ku ahayn kow lacagtaan ka qaadayaa lacagtii baan wixii ku soo iibinayaa kadib baanu keenayaa masalan qanaadii tima hadda waxaad tiri markaa maxaad u baahan tahay waxaan ku raacay ku yiri markaa laba neef ariga laba neef ariga qiimi waxaad ugu heshiisay ana ka ibadilada ya min kun riyaal masalan ma ahe 900 900 baad ka soo siin kadibna waad ii keeni markaa maxaa kuugu jira 200 baa meesha ka dhaxeshay intaas rabtaa adigu soomaa fahmin marka wuxuu leeyahay waxaaba adigu hayna ha iibinin waatuu nabigu sal allahu alay wasalam yidhi laa tabic maa laysa cindaka soo maaha ha iibin waxaad agtaadahay markaa iyo afarka cabdillahi bni cumar aynu soo marnay markaas waxaa weeyaan ninkii nabigu ninkii uu cabdillahi bni cumar ku yidhi markuu ninkii ku yidhi markaas waxaa weeyaan war maxaad waxaad agtaada oo libaad iga iibinaysaa iskula tegeen wuxuu ku yidhi ninkii baayica ahaa laa tabic maa laysa cindaka maa laysa cindaka kii mursaligana wuxuu ku yidhi laa tabtac minhu maa laysa cindahu waxaan agtiisa ka iibsanin in laga yaabay maalinka suuqan waa amaariga loo قال مالك وحوري في الذين كان يشتري سلعة على عبد يبسنية من الرجل لنك لك يبسنية على أن يوفيه تلك السلعة على أن يوفيه له وفيه شرط على شرطه أن يوفيه له وفيه تلك السلعة على عبد إلى أجل مدلقار مصمم لما قعابي إما للسوق سوق سوق يرجو رجليه nafaaqahaa inay ku siyaadayso fiihi suuqa dhexdiisa inay ku siyaadayso wa imaa lixaajatin dan fii daalika zamaan waqtiga ayadau u baahan yahay الذي زمن كاسو اشترط عليه الشرط ثم يخلفه البائع بائع با كغدال مريا عن ذلك الاجل مدد ايضا فيريد المشتري مشتري وحدونيا رد تلك السلعه رابطه انه كعليبا على البائع بايعه ان ذلك ارنقاسي ليس للمشتري مشتري ما بنانه وان البيع بيعه لازم له كل لازميا وان البائع بايعنا لو جاهدوا ليبادوا بتلك السلعه رابطه ايضا قبل محل الاجل وقت يوم قارن لم يكره المشتري <coughs> qofka mushariga looma karaahayso calaa ahdiga qaadashadiina halkan waxaa jiifiila hadda meeshana waxaa weeyaan iyaduna fiili ninkii baayiciyo mushtariga waan iska dhaafaynaa baayiciyo mushtarigii ninkii mushtariga ahaba wuxuu ku yidhi baayica lacagtii wakaa laakiin alaabtaa iyo alaabtaas ii keen muddadaa iyo muddadaa muddada marka wuxuu ugu qeydayaa ama waxa weeyaan wuu u baahan yahay waqtigaa hadda uma baahna waqtigaas baahan yahay ama markaas waxa weeyaan suuqa ayaa xilliga markaa dee markaas waxa weeye ayaa faa'iido leh kadibna baayicii muddadii lagu balamay ka gadaal maray waxaad tidhi waa ka ninkii ballankaaga baxay kaba noqoba lacagtaadi ka qaado arrintaasi ma banaanu leeyahay warkaasi war banaan ma aha waayo ninku inuu lacagta isticmaalaa laga yaabaa soo maaha masale kale hadduu ka warran muddaad ku heshiisay muddadii ka hor uu ku keeno uu kaba soo hormaraba hadna mudda aad ku heshiiseen inaad qaadato ku banaanta waayo inaad diiddo ood muddadii uun iyu keenta la-aan ku banaanta waa intaa keliya warma la fahmaye qaala mahlid wuxuu yidhi fi ladii ka yashtari dhacaamad raashin soo iibsanaya fayaktaaluhu soo beegaya soo miisaya waaye beeg wadaadadii baa dhigta uma yaatiihi markaas waxaa weeyaan ثم يأتيه وإمن أيه من قف يشتريه كيسا منه حقيسا فيخبره ورحم أيه الذي كيأتيه ويمن أنه قد ابتاله نصوميسي لنفسه تيسا واستوفاه سوء أوفي فيريد المبتاع رسل وردونيه أن يصدقه ونورهم أيه ويأخذه وقاته بكيله بيقيسا ها آه. بكيله مرخا بيقيس مرخا إنما بيع وحي لإبي على هذه الصفة تلمان تنقيدة بالنقد النقدي فلا باس به وحدباتكم سنه وما بيع وحي لا يبيو على هذه الصفه تلمانتن الى اجل مده لا فانه مكروه وحرام حتى يقتاله المشتري مشتري ولا او ميسيو الاخر وكاله نفسي نفسي سو ميسيو وانما كره ولا كرايس الذي الى اجل مده انه لانه يسو ذريعه ووسيله الى الربا الربا لو غاريو وتخوف وكعبسي ان لا عبسنيو ان يدار ذلك ارنكا ان لو ورجيو على هذا الوجه طريقا بغير كيد ميسن الان ولا وزن ميزان عام فإن كان هذه إلى أجل المدة فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا خلافنا تايبك مصنع الفرد هو حويا نبع مثلا راشد بصوى يبسنيا راشد كان مرخو سو يبسدو أي صوم ميسيا من كلا إساقنا ويمان ينو كسي يبسدر هوا مرخاصا وحو كورانيا مرخا war anaa soo miisay eh oo eega soo miistay eh waxba hamiisa la iska daa markaasuu mushtarigii kalena inuu u rumeeyuu rabaa hadday sidaa tahay oo markaas waxaa weeyaan laakiin hooyo isi wuxuu yahay waa sax laakiin hadday dayn noqoto iyo muddo in la iska suga iyada ma bannaano waayo waxay noqonaysaa markaas waxaa weeyaan yacni shay jizaaf oo duuduuboo la iibiyey biduuni kaylin wa biduuni wasin qaala maalik wuxuu yihi raximah llahu tacaala wuxuu yidhi laa yanbagii ma haboono an yushtaraa in la iibiyo daynun dayn in lasoo iibsado calaa rajulin nin dushii ku sugan waayahay ninkoo qaa'ibi maqan walaa xaadirin iyo mid jooga toona ها إلا بإقرار قرشة مويانه ومن الذي كي كاهاتي عليه دوشيس الدين ودين تلوليه إنه قرطه ولا على ميت ميت دين لولاهانا قف لقم إيمين كره وإن علم إنتو أسكم واسلو أسكم زايد معناه وعلم وقاده الذي كترك كتغى الميت ميت كتغي الذي كترك كتغى الميت ميت معنى ورثه كتغي وذلك أنقاس وحوي أن اشتراء ذلك كاسي مرقاس وحوي سوئيب سيسو قرون وكذا ويان لا يدلال لما أغا يتم مدميسلمي أم لا يتم مسمى دميسلمي halka macnaha waxa weeyaan deyntan qofaa deyn ku leedahay waxaa qofka aad ku leedahay qof inaad ka iibsaa rabtaa soomada fahmin qofka markaas waxa weeyaan laba mid bay noqonaysaa inuu joogo inuu maqan yahay hadduu maqan yahay laba mid noqonaysa hadduu joogo dayada midun bay tahayo inuu qirtay inuu qiran bay noqonaysa sooma hadana qiran haduna qiran meesha waxa ma yeelaba haduu dayntii qirta ka lagu leeyahayna iyadana khilaaf ku jira wayna arki doonaaye laakiin haduu ninku maqan yahay laba mid bay noqon inuu ninkani wax iibinayo inuu marxaato haysan ninkan deyn ku leeyahay inuu haysan waaye haddii uuna markhaati u haysan laa khilaafa fii mancihi inaana bannaanayn wax khilaafa kuma jiro taa hadduusan markhaati u haysa ka waran iyada waayo de hadduna markhaati u haysan waxa laga yaabaa inuu inkiraba qofkaas soo ma oo qofkii bilaash wax laga iibiye laakiin hadduu markhaati u haysto iyada bal ka waran masaladaas masalada iyada khilaaf baa ku riwaayaadkiisa markii riwaayaadka eh, haddii aynu markaa bayino una u haysanna inay baadil tahay markaa marka adu masalada lafteeda khilaafaa ah ku jira dood badan muran badan ka jira dood badan iyo muran badan ayaa ka jira masalada iyada xataa masaladan hore hadda khilaafaa ka jiray oo abu xaniifiya shaafici thawri iyo awsaaci iyo layth waxay idhaaheen ma banaano ilaa uu mushtarigan labaadna miiso tan haddaan ka hadlaynay saasay idhaaheen markaa ومسألة خلاف ku jirayaan tan khilaaf ma saasoo kale ugu jira warka waxa weeyaan hadii marxaati uu una u haysan khilaaf kuma jira iyada ama haduu qofku joogo una qiran deyntii lagu leeyahay khilaaf kuma jirana mamnuuc tahay laakiin hadii una markaas subxaan marxaatiyaal uu hayso waa taata khilaafku ka taagan yahay waaye xoolo ninka ku leeyahay alka ka yimid kartaa meydka laftiisana dhintay isla markaas qofkii markaas waxa weeyaan warafadii uu ka tagayna meesha eh, mushtariguna uu og yahay intu waa sile uu og yahay alladii kaasoo tarakal mayitu meydkuu ka tagay oo maxay ah maalka warafada maaha waay allahuma mustacaan taana iyadana waayo laga yaabaa markaas waxaa weeyaan inuuna markaas dayn hadduu markhaatiyaal u haysto taa iyadu inuu ka guto taa laga hadlaya maaha wade waad xoolihii warafada ku siinayo oo daynta waa laga bixinaya meydka laakiin ta laga hadlaya waxaa weeye qof ma ka iibin kartaa marka sida raajixa ayana ilaa gacantaada ay soo gasho kama iibin kartid waayo meydkii dhimayabe xoolihii dad baa la wareego xaqiis xaq gooniya ku yeeshay waay allahumma salaamu calaykum قال مالك وحر وتفسير ما شيء تفسير كلها لك رايس وحاول من ذلك كاس حاله كميد يحي انه اذا اشترى مرق سويب سادين دين على غائب من مقن كسغن من مقن دشي لو ليه معناه او ميت ميت انه لا يدرى لما اوغو ما يلحق الميت ميت وخي هليليه ومن الدين الدين الذي دينته صلى الله يعلم بها الاوغين وايه فإن لحق الميت ميت كادو هلال الدين الدين ذهب الثمن العدس وتغيه الذي لعقتاس اعطاء بحي المتاع وقف مشتري بعدين بلاش كتغيا قال مالك خوري وفي ذلك ان قيد نقضي وقف قفك دي خوليس بلاش كبخي وفي ذلك عيب اخر عيب كان كسبن انه انه, إنه يسو اشترى وصيف شيئا شيء ليس بمضمون له الله ضمان قادم وهي قفك مخو ضمان قاد عندي سو كو دلت سما ما حد كيسن مرق وان لم يتم هذون دمي سلمنا ذهب وتغيا ثمن العتيس باطلا بلا شك تغيسا فهذا غرو وكذا ويان لا يصلح بنانين قال مالك وحوري وإنما فرق waa kala geeyay waa kala geeyay waxa loo kala geeyay bayna an la yabiic ar-rajul ninku inuu na iibin illa ma cinda waxa agtiisa iyo wa an yusallifa ar-rajul ninku inuu hormariyo fi shay shay laysa cinda waqtiisa una ahayn aslu asalkiisu waxa taa loo kala geeyay waa labadee inuu qofku wuxuu lahayn iibiyo kow oo tan kamida deyntan qofka uu ku leeyahay kamid tahay arigan qofka kulahaa baan ka iibiyada iyo in qofka macnaa waxa laga ka qasanto war hooyo qabadin nooca iyo noocaas ii kan lacagta aad bixinaysaa waa salam soo maha salamkaas iyo tan baycu ma laysa cindaka inay ka qasman baa laga yaaba waxa loo kala geeyo waa kan ku leeyahay anna saaxib al-ciinati ha allahumma salaamu alaykum ciinada ciinadii aan soo maray lafteedii ma ciinadii midda soo maray soo maray maxay ahayd saladii xasuusta haye alaabbaad qofka iibisay sax haye waa ka amaahdayna kadib baad u tagtay alaabtaad ka soo iibsatay maxaana ka soo iibsatay ها قيمه مركوده ساعات كسر تو كير فريد وكا طيب مركا مسألة لفتي تامها مركو تو هذا كادليا waa shayga cayntiisa macnaha <laughs> إنما يحمل وحنبار يا ذهب وذهب كيس التي التي تصيريد دون يبتاع بها إنه سوى يبسده فيقولوا حرنا يا مركا هذه تاني عشرة دنانير وثمان دينار فما تريد محاد دون إساء أنا أشتري لك بها إنك يبسده فكان واحد مدى يبيع لي عشر دنانير وثمان دينار نقدا ونقضيا بخمسة عشر دينارا كوية ثمان دينار كوي بين اليوم إلى أجل مدى يقارو فلهذا صدرت با كلها لو كرايسي هذا كان وانما تلك تاسي الدخله وانما تلك تاسي وانما تلك تاسي waxa weeyaan الدخله وتوصل والدخله ونيه lagu gaarayo riwo iyo wadulsatu qarin iyo kala weeyaan dulsa macna tadliis weeyaan waay helaan saana marka wuxuu saaxib alciina tuu leeyahay ciinaday sidan shabaxda way shabaxda macna baa ma jaa wuxuu kuma biyahay fi baa ma jaa wuxuu kuma biyahay fi shirkati marka shirkadii iyo tawliyati tawliyadii iyo wali qaalati qaaladii saddex laba taariifkeeda si fiican dhageyso markaan oo dulmar rahay waxa weeyaan shirkada horta waxa la yiraahaa wax asalkeedu waxa weeyaan bimaana sharaa'ik wal horta waxa la yiraahaa waa sharika shirkatan inta waa la yidhaahaa marka marka waxaa la yidhaahaa sharaaigna waa lagu jamciyaa sideedaba markaas waxaa loo yaqaanaa marka alijtimaac fi listixqaaqi aw tasarufin inay dad iskugu yimaadiin ay ku midoobaan shay mutaysigii ama ku tasarufiisa sida ibnu qudaama almuqni ayuu ku tacriifiyey midalka todobaa sabxada boqol iyo sagaal ayib waxaa ka mid ah markaas waxaa weeyaan وحنا مرخو كاد وهي ثابتة بالكتاب والسنة وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة سدوا وضوء لكن الصور كمية يسكو خلافين نوعينا لا يضحي شرقة العنان شرقة الأبدان شرقة الوجوه شرقة المضاربة هي مفاوضة وكا نوعينا عاسي لا اللهم استعانوا عليه تغلان waxa kale oo markaas waxaan weeyaan shirkada يسكو صدوا soo وجماعة شيء وذاقي shay wadaagay oo markaas maamulkiisa ama mutaysigiisa wadaagay oo wada mutaysay tawliyada maxaa tahay tawliyada tacriifkeeda waxu yaqaanin waa baycun bira'si lmaali فيقول وليتكه وليتكه أي بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه واي بيع المرابحة مرقة تولية أبو كالدبان تولية وحوية بيع المرابحة محايا إنه قفك كتر أو رحولها أنت سيقول تغنايا لكن ya intaasaan ku darsanaya soo saama sax intaas insaa iga siiso tawliyadu waxaa weeyaan inaad wareejiso un tidhaahdo xoolaha laba kun bay ugu taagnaayeen ku wareega alaabtoo labadii kun uga celi waa tawliya waa ku wareejin wasamaada fahmin waa raasumaalkii laftiisu baad ku iibinaysaa tawliya la yidhaahaa waay allahuma mustacaan wacalayh tuknaa وسما هذا فهمين وارغى اسمالكي لفتي سمالكو يبنيسا تولية ليداها واي اللهم السلام عليكم إقالة محاتها مرخ إقالة اللغة العربية الرفع والإلى كوريا شرعنا والرفع البيعي أيها لها إن البيع كورياشو ويفوضها التاني وحويا قفكي وحبات كليبستين والكلاتتين خيار لما له لكن مرخة وكوين وحوك الولاء وقعلي إحسانها بد مرخة وقعلي سي إقالة تاسع لها إحسانها بد وقعلي سي مرخة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال نادما أقاله الله عثرته يوم القيامة qofka ka kor yeela bayca qof qoomamoonaya mushtarigii baa kugu soo noqdo yidhi walaalo waan ka qoomada alaabtiiga celi qofka ka celiya ilaahay wuxuu ka kor yeelayaa qiyaamada dambigiisa dambigu ilahay ka kor yeelaya xadiidkaas nabigeena ka sugan sal allahu alay wasalam oo abu daawud soo saaray fii sunanihi واي وكا صدحاس كليه قال مالك وحو ني في الرجل نينكو يبيع يبينيا البزقر المصنف والنوعيه فربدان كمي معناه مصنف والنوعيه فربدان لا اسكو غغي ويستثني كسور ربيه فيامن دلو بدو قوميها لمبر خيده انه ينشر هذا شرطيا يعني يختار انه دورت من ذلك كاس من ذلك رقم من ذلك كاس الرقم من هوس دغيا كدغيا صح inahu isawina shtarida hadduu shardiyan yakhtaara inuu doorto من ذلك كحقي وكدورته الرقم لمبر غنبرهديس كميد ومن فعل مرخ فلا باس بي واحد باتاكم سنه وان لم يشتر يشترط دون الشرطين ان يختار من انه كدورته من كميد حين استثنى مرخ صار قيبي فانه راه وحن ملينيا شريكا شريك وان ملينيا في عدد البزي مرخ مرخ سحوي تلديس ان لو وداغو الذي كاسو اشتري من لغا يبسدي وذلك ان قاس وحنا صوبين مرو يكون وهان رقم وهان لمبر خوغو سواء كيسمن وبينهما لكن تفاوت في الثمن هذا دخلوا العكس xogta way kala duwan yihiin iyagoo isku lambara ayaa hadana la wada maro kala qaali yihiin hadana waa isku lambaro oo de kana uu kuleeyahay kana uu kuleeyahay laakiin way kala qaalisiin bal gayaa taas leeyahay قال مالي وحيدي الأمر أمركم عندنا نقاك أيضا أنه لا بأس واحد بعطاكم أصنه بالشرك وذاقي يو التولية التولية دي مرقص ها قفنا وحي أذيب والله إذن لو ذاجسه واحد بأمر مرقى يو التولية إنه كو ذاجسه ألعبت هذه إيبسه رأس مالك إنه إيبسه ولقالتي إنه كالي سمرقى في ولقالتي قف إنات كعلس مركا منه منه سيد مرقيو ضايع ويان نسخ بركو بندقيني وايا اللهم استعان في الطعام كي وغير غير كيبا قبض ذلك أرنكا قاضيها أو لم يقبض أما ما قاضنا وإذا كان ذلك اسم خيا بالنقد نقضي أمر ولم يكن فيه ربح فائدة وإن لك جرم ولا وضيعة وإن لك الجنة لك جرم ولا تأخير للثمن لعكت الدب لبن وإن لك جرم أو توليدا وإن هذا الدب لعكت لو دكت وايا اللهم استعان فإن دخل هذا صوغ لذلك سر ربح فإذا هذا صوغشو أو وضيعة أو وح كدر أي نقطة وبيع مرابح نقن أو وضيعة وح كدجم نقطة أو تأخير دبدق من واحد من مالوده كميدا صار بيعا منقنيا سمعت يحل هو حلالين ما يحل البيع بيع وحلالين ويحرم وحرامين ما يحرم البيع بيع وحرامين وهذه فائده soo gasho bay'u muraabih noqonaya haday ka dejin timaado de markaas waxa weeyaan iyadana bay'u noqonaysa haday taakhiir dib u noqoto deyn bay noqonaysa marka bay'u noqonaysa وليس بشرك معها وذاقتان ولا تولية معها ولا إقالة كعلنا معها قال مالك وحول من اشترى قفك سو يبسدا سلعة غلاب بزن سلعة غلاب بزن قد سو يبسدا بزن واي بدل وين او رقيقه ما دومه فبط به مرخا جزميه ثم سأله رجل باويدي أن يشركه إن لو وداجيه إلا وداجيه ولا أن كل وداجون كل شقيسة بكوير مرقى ألعبتنا أن كل وداجون واسلا ففعلوا سيدي بسمي ونقد ثمن العقدين وقدمي صاحب السلعه انك لا تسكر جميعا ما ثم ادرك السلعه الافتي وهليلي وحصوها ليلي الافته شيء شيء وصوها ليلي ينتزعها من ايديهما قعمه وقوا كودا سارا فان المشرقه كل لو وداجي ياخذوه كقادن من الذي كاشرك لو وداجي الثمن العقده ويطلبوه كطلب الذي كاشرك لو وداجي بيعه مرقى سبحان ويان بايعيسى الذي كاسو باع باعه كايبيا سلعه الافته بالثمن العقده كله دمانتي الا العكسة كله دمانتي إلا يشترط المشرق كم مركز لو وداجيه انه شرطيه مويانه على الذي كانوا اشرطيه اشرك لو وداجيه بحوضه البيع بيع ماشو مركز حويا ماشو جوجو وعند مبايعه البائع الاول هي بائعي هور markuu la heshiinayay وقبل ان يتفاوت ذلك يا ارنقاس انتuna ka tagin ka hor ان عهدتا ان عهدتك eedaadu على الذي kiibay tahay ibtactu ibtactaad ka soo iibsatay minuu xaqiisa yaa ابتعت أن كسو يبسد منه حقيسا كان مشرك وحلو ذا جنيا له وإن تفاوت ذلك أرنقا سادون تغنى وفات البايع الأول بايعي هرلو تكسيو فشرط الآخر كم ضمبه باطن وباطن شرطيسو وعليه العهدة أيضا يسأل وليه قال مالي وحوري في الرجل منكم يقول كل الرجل كله اشتر سويبسو هذه سلعة آلابتا بيني وبينك أنا أذينا هنا الحيس وانقض عني أنا أنا مرخي يقدم مرخا وأنا أبيعها لك أنا وأنكو يبينيا إن ذلك كاس لا يصلح ما بنانه حين قال مرخو يراه انقض عني وانا ابيعها لك وانما ذلك السلف هو هرمرسي او يسلف هو هرمرنيو اياه اسغا الا ان يبيع لو انه يبيو يعني لعقتنا اسيسي ان كو يبيو هدو يراهو ولو ان تلك السلعه لاابتيده هلكت هدي هلاكسنتو او مسافاتد اي تكسو أخذ ذلك الرجل منك يسقو قادني الذي كاسونا قد الثمن لعقت مركا قدمتي من شريك شريكي سو كقادن ما نقد عنه وحي وكقدمتي مركا فهذا من السلفي سلف كيبو كميد الذي كاسو يجرغ منفعه سو جيريه منفعه دي قرض يا الله كاسو منفعه سو انا ربا ويا معناه قال ما مالك وحوري ولو ان الرجل مني حدي ابتاعه سو يبسو سلعه تقرب فوجب له اي واجبته ثم قال له كيل الرجل مني اشركني الى وداجي بنفسها بنفس هذه سلعتي اراصم يدا مرقه بركيد wa ana abiicuha lakana waan kuu iibinayaa jamiican dhammaan kaanat daalika arrinkaasi xalaalan xalaal buu noqonaya laa ba'sa bih sharkadu wataa inuu alaabtii ku yidhaha iska daa aan kula wadaago أنا إيمنا تعب كذا قاضية وتفسير ذلك تفسير قيس وحوي أن هذا بيع بيع ويا جديد وعصب باعه وحي وحي به نصف السلعة على تبركين على أن يبيع له نصف الآخر قيت كلين يبيعون وشرطيه على الشرط أن يبيع يبيع له يستقم النصف الآخر قيت كلين يبيع باب ما جاء في إفلاس الغريم والله أعلم صلى الله عليه وسلم